بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا walaalayaal mahadda oo dhan ilaahay bay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala allahaasoo ah rabbiga iskale naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba waana rabbiga barbaariyey ee caalamiinta waxaynan ku sallinnay sala allahu calayhi wasalam xabiibka moxamed inuu ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa uu yeelo isaga iyo ehelkiisii iyo saxaabadiisii iyo dhammaan muslimiinta raacday jidkiisii intaa kadib walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu oo macnaheeduna yahay nabadgelyo naxariis iyo barokooyin ka timi xagga allah subxaanahu wa tacaala korkiina ha ahaato walaalayaal waa silsiladdii markaa la magac baaxday cabdillaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma taariikhdiisii iyo dhacdooyinkii dhacay xilligii uu noolaa aynu faahfaahinayna weeye waxaynoo joogtay xalqaddii hore oo aynu kaga soo warramnay in markaa la dilay imaamkii weynaa alimaam caliy bn abi taalib radi allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaadee uu nin markaa ibnu muljim la odhan jiray ama cabdiraxmaan ibnu muljim habaarqabahaasi marka uu dilay oo markaa radi allahu canhu uu istishhaaday oo uu geeriyooday kolkuu geeriyooday ee laga soo faaruqay markaa aaskiisii ayaa muslimiintii markaa xilligaa joogay waddankan ciraaq gaar ahaana magaalada kuufa ama dadkii taabacsanaa alimaam cali ibn abi aalib badankoodii waxay heshiis la galeen ama ay bayco la galeen oo ay u doorteen khaliifka muslimiinta xasan ibnu caliy ibn abi aalib radia allahu canhuma waxaa loo doortay markaa qaab madax bannaan alimaam cali dardaaran waxa ahoo wasiyo ah kamuu tegin in la doorto siaynu maalintii horeba aynu sheegnay aynu caddaynay muslimiinta ayaa markaa si madax bannaan u doortay xilligaa dadkii halkaa joogay khaliif baa markaa laga yeelay xasan ibn cali ibn abi aalib oo ahaa wiilkii curad ama wiilkii ugu weynaa ubadkii uu dhalay markaa cali ibn abi aalib radi allahu canhu sidoo kale walaalayaal reer sham waxaynu tilmaamnay inay bayco la galeen iyaguna mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhuma maadaama sidoo kale la waayey cid kaloo kula loolanta dhulka markaa sham iyo meelo kaloo badan uu qabsaday xiliyadii ugu dambeysay cahdigii marka cali bn abi aalib oo ay ka mid tahay markaa waddanka masar iyo qaybo kale ka mida iyaguna markay waayeen cid kaloo la loolanta baycadii iyaguna waxay la galeen mucaawiya ayay la galeen kolka reer ciraaq iyo reer sham weli waa la ishayaa marka reer ciraaq baa waxay dooneen inay weerar ay ku qaadaan ama ay dagaal ay la galaan reer sham ay la galaan oo ciidamadii markaa xasan ibna cali uu hogaaminayey ayaa waxay ku booriyeen ama ay ku dhiirigeliyeen dagaal ka dhan ah markaa dhulka sham xasan ibni cali niyaddiisa kumaysan jirin inuu dagaal galo wuxuu jeclaa in dhiigga muslimiinta la ilaaliyo markaa musaalaxa ama heshiis uu dhaco guud guud ahaan labiyo toban kun oo ciidan ayaa isugu yimi marka ciidankii xasan ibn cali radia allahu canhuma xasan markaa wuxuu madax uga dhigay ciidanka gaar ahaana qaybtii faranta hore tegaysay ama muqadamada ahayd ee xagga hore ka dagaalamaysay saxaabiga qays ibnu sacad ibnu cubaada radia allahu canhuma way baxeen marka ciidankii markii ay dhaafeen magaalada madayin la dhaho ayaa sawaxan baa qayliyey ama dhawaaq baa dhawaaqay iyo qaylo ayaa yeedhay tilmaamaysa in ninkii loodhan jiray qays ibnu sacad ibnu cubaada radia allahu canhuma la dilay marka warar kutirikuteena bay ahayd laakiin warkaasaa ishaaca isagoo warku tirikuteen ah ayuu faafay marka ciidankii xasan ibnu cali radi allahu canhuma uu hogaaminayey khilaaf baa soo kala dhex galay waaba markaa la ysku kacay ilama iyo xitaa dhaawac laga soo gaadhsiiyey xasan ibnu cali laftigiisii dhaawac uu soo gaadhay kolku arkay marka xasan ibnu cali in reer ciraaq aanay khilaafba ka baxaynin oo isagoo ogoo niyaddana ay gu jirto wixii ay kula kaceen marka aabihii cali ibn abi aalib radi allahu canhum oo ay dhulka isku dhejiyeen oo ay dagaal diideen oo inay dadka difaacaan ay diideen iminkana khilaaf ay soo dhex geliyeen ciidankii wuxuu go'aansaday markaa in uu heshiis caama ah oo guud uu la galo reer sham inuu la galo reer shamna iyaga laftigooduna way soo baxeen oo dee ciidamo ayay wateen marka iyaguna ugu dambayn waxaa dhacday heshiiskii weynaa ee ay ku galeen markaa mucaawiya iyo xasan ibnu cali ay wada galeen sanadkana waxaa loo yaqaanaa sanad aljamaaca sanadkii markaa dadku ay kulmeen heshiis baa la galay walaalayaal qodobadii lagu heshiiyey haddayn mid mid ka soo qaadanna ama kuwii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid a ah in eh, dhaqaalaha ka yimi magaalada kuufa ee uu madaxda ka ahaa markaa xasan ibnu cali radi allahu canhuma in eh, faraha looga qaado reer ciraaq markaa oo uu xasan ibnu cali uu hogaaminayey sidoo kale waxaa bunuudda ka mid ahaa ama eh, heshiiska waxaa ka mid ahaa inaan la caayin ama la aflagaadaynin ama la dhaleecaynin alimaam caliy bn abi aalib radi allahu canh waxaa iska jiray markaa kuwo markaa caatifada qaaday oo reer shaama uu ku xadgudbayay ama caynayay oo hadal ula tegaya marka alimaam caliy bn abi aalib radi allahu canhu iyo kuwo kaloo ka mida khawaarijtii ula dagaalamay iyaguna way iska jiri karaan waxaa kaloo ka mid ahaa qodobka ugu muhiimsan uguna weynaa wuxuu ahaa in haddii heshiis uu dhacay in dhiigga muslimiintana markaa la ilaaliyo oo xurmadiisii dib loo soo celiyo oo aan la isku xadgudbin oo aargoosi kale aanu meesha ka dhicin waana qodobkan odhan karno ka ugu weynay uu ahaa heshiiskiina saasaa lagu heshiiyey marka qodobadaasaa lagu heshiiyey iyo weliba waxaa kaloo ka mid ah sida la sheego in baycadaas marka lala galo mucaawiya kadib ama mucaawiye isaga gadaashi in cidda markaa madaxda muslimiinta u noqonaysa uu noqdo xasan ibna cali radia allahu canhuma qodobkana waa la sheega calaa kulli xaal qaabkaasaa loo heshiiyey heshiis weyn buu ahaa walow ay jiraan ciidamada reer ciraaq kuwo badan oo kasoo horjeeda xilliga ra'yiga iyo aragtida oo uu ka mid yahay xasan walaalkii oo ah xusein ibna cali radia allahu canhuma sidaas baa lagu heshiiyey heshiiskiina saasuu ku dhacay halka marka walaalayaal dadka qaar baa marka lagu qalda ama marka shiicada iyo wixii la midka waxay ku duraan mucaawiya ayay ku duraan halkaas oo ay wax kaga sheegaan oo ay dhahaan ninkani wuxuu ahaa markii horeba nin raadinayay mulki iyo boqortooyo raadinayay markii khilaafadii uu gacanta ku dhigay ayuu marka faraha ka qaaday wixii uu gabaadka uu ka dhiganayay oo ah in dami cuthmaan yacni dhiiggii cuthmaan ibna cafaan ee uu dalbanayey laakiin jawaabtu waxay noqonaysaa walaalayaal jawaabtu way iska caddahay mucaawiya radi allahu canhu saxaabi buu ahaa asbaabaha ku kalifay inuu dagaalamo oo macrakooyinkaasi ay dhacanna waxay ahayd sidaan hore usoo sheegnay isagoo dalbanaya in adeerkii cuthmaan ibna cafaan oo si xaqdarraa loo dilay dhiiggiisi dadkii ka dembeeyey heshiiskani markii uu dhacay markaa waxaa ka mid ahaa baynu idhi qodobada bale qodobada ugu waaweyn ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in dhiigga muslimiinta la ilaaliyo kol haddii dhiiggii muslimiinta la ilaaliyo heshiisku uu sidaa yahay in heshiiska la buriyo suurtagal ma noqonayso marka mucaawiya sidaasuu ku qaatay marka marka arrinta beenta ah ay sheegayaan ee lagu daraya mucaawiya oo ah muxuu markii uu madaxtinimada noqday u leyn waayey ragga cuhmaan dilay ama ka dambeeyey muxuu u leyn waayey jawaabteedii de way iska caddahayo waxa weeye heshiiska ayay ka mid ahayd iyo qodobadii qodobkii ugu muhiimsanaa in aan cidna markaa xadgudbin iyo argos in aan loola imanin sidaasuu marka mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhu uu ku noqday marka khaliifka marka baycada lala galay guud ahaan dhammaanba aan odhan karna dadkii o dhan ay beecada ay la galeen heshiiskiina saasuu ku dhammaaday in yar marka laga riimo mooyaane intii badanayd waa baycadii bay la galeenoo amiir buu sidaa ku noqday mid mid ka mida ah sida qays ibnu sacad ibnu cubaada radi allahu canhu oo kale isagu wuu diiday inuu baycada uu galo laakiin muddo yar kadib isaguna haddana markii dambe baycadii wuu ogolaaday marka sidaasuu ku makensiiyey oo ay gacantiisa ay usoo gashay markaa mucaawiya radi allahu canhu khilaafadii iyo baycadii ay saasay usoo gashay kadibna xasan ibn cali iyo ehelkiisii iyo sidoo kale xusein ibn cali oo ahaa walaalkii ridwan ullahi calayhim way iskaga tegeen markaa magaaladii kuufa iyagoo aaday dhanka iyo markaa magaaladii madiina madiinatu rasuuli illah sala allahu alayh wasalam falka haddaba uu sameeyey xasan ibn cali oo ah heshiis inuu u horseeday muslimiinta oo dhiigga muslimiinta lagu ilaalinayo waxay ahayd arrin uu nebigu kasii warramay sala allahu alayh wasalam bal ee mucjisooyinkiisa ka mid ahayd sala allahu alayh wasalam uuna ammaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam mowqifka noocaasa xadiidkii saxiixa ahaa fi lbukhaari ku sugnaa imaamu bukhaari raximah soo saaray muxuu lahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xasan ibnu cali oo ahaa wiil aad u yar ayuu nebigu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam ina bnii haada sayid wiilkaygan yar waa sayid buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nin madaxa buu yidhi walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxayna u dhowdahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku heshiisiiyo laba kooxood oo aad u waaweyn oo muslimiina arrintaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa kasii warramay mucjisooyinkiisana way ahayd mowqifkiinaas mowqifka marka muslimiintu ay ku heshiinaysayna xilligaa heshiisku uu dhacay buu ahaa sala allahu calayhi wasalam sidoo kale walaalayaal nebigu wuxuu sii sheegay in isaga khilaafada ka dambaysa ay noqon doonto muddo soddon sannadood ay khilaafadaasi ay soconayso khilaafadii markaa khilaafat rashida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inagu baraarujiyey inaanu ku dayanno calaykum bisunnatii wa sunnati khulafaa'i arashidiin almahdiyiin khulafadii raashidiinta ahayd ee ababakar ugu horeeyo ee cumar cumar ibn alkhataab cumar alfaruuq cuthmaan ibn cafaan danuurayn cali ibn abi aalib aba turaab allahu canhum jamiican iyo xasan ibn cali radia allahu canhum soddon sannadood bay khilaafadoodii ay ahayd subxaan allah waxayaalaha cajiibka waxaa ka mida marka la tiriyo bilihii nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uu dhintay bishii rabiicul e, awal markii uu dhintay laaya laga soo gaadhiyo maalintii uu madaxtinimada uu wareejiyey markaa xasan ibnu cali waa soddon sannadood oo buro ah subxaan allah nebigu calayhi salaatu wasalaam raqamyo cajiiba buu inoo sheegayaa waxayna tusinaysaa marka mucjisooyinkiisa cajiibka bay ka mid tahay sala allahu aleyh wasalam oo uu yidhi soddon sannadood bay khilaafadaasi soconaysaa kadibna boqortooya ku xigta marka boqortooyada muslimiintu ay yeelan doonto boqorkii koowaad ee muslimiintu ay yeelato waxaynu odhan karnay wuxuu ahaa mucaawiya ibn abi sufyaan mucaawiyana de waa saxaabi weeye saxaabada rasuulka ka mida ah. imaamulbayhaqi wuxuu soo saaray in mucaawiya eh, radi allahu canhu uu maalin uu u qaaday marka nebiga weysada uu u qaaday ama weelkii biyaha ku jira buu nebiga u qaaday sala allahu aleyh wasalam marka nebigu eh, raacay nebigay firiyey buu yidhi marka marka wuxuu igu dhahay yaa mucaawiya eh, mucaawiya u dhegayso in williita amran fattaqi illaha wacdil haddii arin lagu dhiibo ama madax lagaa dhigo oo maamulo aad u noqotid muslimiinta ilaahay ka cabso una cadaalad same marka macaawiya wuxuu dhihi jiray kamaansan suulin in eh, laygu ibtilaynayo ama eh, madaxtinimadaasi laygu ibtilaynayo aan marun aan madax noqon iyo maskaxdayda mar walba ay ku soo wareegi jirtay anigoo markaa ka shidaal qaadanaya halkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ereyada uu dhahay ee uu yidhi wuliita amran arrinka haddii lagu dhiibo marka halkaas wuxuu ka fahmay xadiidka fiqi ahaan wuxuu kala soo baxay in loo jeedo inuu mar un madaxu noqonayo markaa muslimiinta mucaawiyana de waxaa dhalay sufyaan ibna xarb ama sufyaan aba sufyaan sakhr ibna xarbi ninkii la odhan jiray dagaalkii markaa e, uxud iyo iyo khandaq iyo subxaan allah dagaalo fara badan markaa kusoo qaaday saxaabada rasuulka ugu dambaynna islaamay fatxu maka maalintii la furtay markaa magaalada maka oo aan odhan karno wuxuu ahaa madaxdii reer quraysheedba kadib markii lagu laayay dagaalkii beder dhammaan baarlamankii iyo golayaashii reer quraysheed oo dhangamta laga dhigay abaajahal iyo cutba iyo rabiica iyo shaybe iyo wixii la a ah. marka mucaawiya sidoo kale waxay walaala yihiin umu xabiiba way walaalyihiin umu xabiibana waxa weeye waa mid ka mid ah haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka haweenka dee nebigu hooyooyinka muminiinta la dhahaa waa hooyooyinkii muminiinta marka isaguna muminiinta abti noqonaya xagga markaynu ka qiyaasno wuxuuna ahaa min kutaabi lwaxyi ragga qora waxyiga ayuu ka mid ah ama saxaabada qorta waxyiga qur'aan ama xadiis ka qorta nebiga calayhi salaatu wassalaam sidoo kale wuxuu ku caansanaa markaa ninka la dhaha mucaawiya inuu ahaa nin siyaasi marka la baranayo cilmiga politicalka ama cilmiga siyaasadda marka la baranayo wuxuu ka mid yahay heerarka ugu sarreeya yacni mintiras caali heerarka ugu sarreeya ee siyaasadda qaabka loo dhaqmo ninkan wax badan baa laga qaataa nin aad wuxuu ahaa u yaqaana waxa loo yaqaana cilmiga siyaasad cumar ibnu khataab baa cahdigiisii magacaabay wuxuu u magacaabay inuu madax ka noqdo dhulka sham oo uga dambeeye walaalkii yaziid ibnu abi sufyaan radi allahu canhu oo isagu markaa dhulka sham haysan jiray mucaawiya muddo halkaa ka telinayey marka cumar ibnu khataab de nin ku kalsoonayuu ahaa cumar ibnu khataab aynu naqaano nin aad caadili ahaa oo ragga kala yaqaanee maamulkana looga dambeeyo iyo managementiga iyo maaraynta looga dambeeyo cid ku haysataa ma jirto adduunyada ninuu ku kalsoon yahay buu ahaa subxaan allah cuhmaan baa uga dambeeyey markaa cumar radi allahu canhu cuhmaanna wuu farahu ka qaaday halkiibuu marka mucaawiya halkiibuu ka telinayey muddo labaatan sannadood ah ayuu markaa dhulka sham amiir ka ahaa labaatankaas sannadood ee uu amiirka ka ahaa mabadha saabka uu uga ahaa dowladdii muslimiinta wax fitna ahi kamaysan dhicin marka halkaa waxaan ka garanayna ninkaas siduu siyaasadda u yaqaanay iyo qaabka markaa xikmadaysan ee uu subxaan allah uu u maamuli jiray ama u maarayn jiray markaa dowladdii uu madaxda ka ah markii haddaba cuthmaan la dilay waxaa khaliif noqday baynu nidhi cali ibn abi aalib radi canhu cali markii uu cali yacni markii uu noqday baan u jeednaa khaliifka uu noqday ayaa reer sham oo uu madaxu yahay markaa mucaawiya waxay dalbadeen dhiiggii cuhmaan radi allahu canh calina wuu casilay arrimahaasina casilaadiisaasna waa arrimaha aynu odhan karno sharaaradda ama dabka ayay waxay gaas bay kusii shubtay markaa arrintii gubanaysay cirka isku shareertay kadibna waa tii iyo dagaaladii ay dhaceen aynu kasoo warramnay macrakatu jamal iyo sifini oo dad badan ay ku dhinteen cali markii uu geeriyoodayna radi allahu canhu xasan ibnu cali baa khaliif laga dhigay xasanna marka wuu ka tanaasulay jagada oo wuxuu u tanaasulay marka mucaawiya bn abi sufyan marka marka laysu geeyo intuu talada hayo waa labaatan sannadood oo uu ahaa nin badhasa buu ka ahaa dhulka shaam iyo labaatan sannadood oo khaliif uu ahaa waa afartankaa sannadood afartankaa sannadood oo dhulka shaam uu joogay iyo intuu maamulayay markaa dhulka muslimiinta yacni wax khalal siyaasiya ah. siyaasadda markaynu ka eegno wax arrimo fitnooyin sida u waaweyne maysan dhicin oo qaab cajiiba ah buu u xilligiisii waxaa bilaabantay baynu nidhi futuuxaadkii baa bilaabmay sababtoo ah xilliyadii markaa imaam macali radiallahu canhu uu madaxda uu ahaa fitna ayaa jiritay muslimiinta dhexdeeda iyagunba islaynayey laakiin markii fitnadaasi ay soo gebagabaysantay dib ayaa waxa uu bilaabmay futuuxaat alislaamiya furashooyinkii waaweynaa islaamka ayaa dib u bilaabmay islaamkii wuxuu gaadhay dhulka yurubta iyo reer yurubka iyo roomaankiibuu ku fiday meelo badan baa markaa muslimiinta gacantooda soo galay ilamaya xitaa ay gaadheen magaalada qustantiniya istanbul oo caasimad ahayd romaankii bariyed ama bisantiniyiintii loo yaqaanay waa magaalada istanbul muslimiintu meelo badan bay qabsadeen oo ka mid a ah qaaradda africa sida waqooyiga africa qabaa'iladii berberiyiinta dad badan baa xilliga islaamay oo tunis iyo marka morocco iyo maghrib iyo subxaan allah algeria iyo libiya iyo dhulkaasoo dhan waa xilliga islaamka ay soo galeen ama intooda badan iyo sidoo kale waa xilliga aan odhan karno soomaalidana islaamku si guud buu markaa u gaadhayo africa halkaasay kasoo gaadhay xilliga dowladdaasi umawiyiinta oo madaxda u ahaa ninkii ugu horreeyey uu ahaa mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canh sidoo kale tawasucaadkaas baan leenahay ama dhulbalaadhsigaas iyo marka islaamkaa sidaa u fidaya wuxuu gaadhay waddanka hindiya bilaadi sinde yani eh, wadanka iran iyo meelo fara badan iyo dhulkii khuraasaan laisku odhan jiray ilaa xitaa china ayuu gaadhay marka marka dowladda islaamku way farabadatay yani eh, awoodoodii baa weynaatay islaamkii uu fiday marka futuuxaadkii baa dib usoo noqday mar xilligii uu ninkaasi u noqday marka mucaawiya radi allahu canhu eh, madaxda noqday xilligiisii sidoo kale waxaa soo baxay qolyo ka mid a ah khawaarijtii khawaarijta cali bn abi aalib uu ku leyn jiray nahrawan aynu kasoo warramnay qolyo ka midabaa soo ifbaxay oo iska uu jabiyey xukunkiisiina dhidibada ayuu u aasay waxa kale oo marka ka mida marka saxaabigan in loo soo jeediyo marka dhaleecooyin fara badan iyo marka eedo fara badan oo lagu dirayo shakhsiyaddiisa ha u bataan shiicada iyo qolyo suufiyaala iyo qolwo marka aynu odhan karno waa jaahiliin oo cilmi baanay lahayn waxa ay duraan ama waxa ay wax ka sheegaan saxaabigan marka mucaawiya ayay wax ka sheegaan iyo sidoo kale dadkaan muslimiinta ahayn laftigooduna way duraan saxaabigan weliba si aad u weyn baa loo duraa oo taariikhdiisa been badan baa ku jirta asbaabta keentay marka in la durana waxa weeye walaalayaal dowladda umawiyiinta oo madaxu ahaa waxaa ka dambeysay dowladd la dhaho cabaasiyiinta oo cabaasiyiintuna reer bani haashim bay ahaayeenoo waxay ku abtirsadaan marka cabdillah ibnu cabaas radi allahu canh marka cabaasiyiintii umowiyiintuna col bay ahaayeen kolkaa dad badan baa ka dhex faa'iidaysta halkaa si taariikhdiisii wax badan oo beena baa ku dhex jirta ama warar daciifo ama warar fara badan oo mala awaala baa iskaga jirta shiicadu dee iyo dadyowga colka la-a saxaabadu waxaabay dhahaan mucaawiya wuxuu col u la uu la dagaalamayay ahlulbeytka wahakada ama muslimba mu ahayn qolyaha qaar dee shiicada oo qulaati shiica dee saxaabada badankoodaba muslimba uma yaqaanaan ama waa munaafiqiin agtooda ama waxay ka yihiin subxaana allah kufaar bay ka yihin ama gaali ka yihiin lakiin annaka ka muslim ahaan muslimiinta ka muslim ahaan muslimka caadiga baan anugu ka hadlaya waxa weeye inagu haddaynu nahay qof muslima ma ogin qofka kale waxa qalbigiisa ku jira ilaahay baa og waxa asraarta ah iyo wuxuu qofkaasi u qarsanayo wixii uu muujisanayo unbaa qofka lagu xukumaa naxnu naxkumu bidawaahir xukun waxaanu xukunnaa buu yidhi cumar ibn khataab wixii inaga noo muuqda wallahu yaxkumu bisaraa'ir ilaahina wixii qarsoon buu dee xukumaya ilan wixii qarsoon iyo wixii muuqdaba wuu og yahay rabbi subxaana wa marka xaq uma lihin in aynu wax ka sheegno markaas saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim iyoynaynu beri ka noqonnaba xaq uma lihin sababtoo ah waxay leeyihiin xasaanad iyo markaa waxay leeyihiin xasaanaddaa baan leenahay ama difaacaasay leeyihiin ah inay arkeen nebigii ilaahi calayhi salaatu wasalaam in ay kasoo guuriyeen sunnadiisii iyo sidoo kale inay soo gaadhsiiyeen marka cilmigii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga dhexlay marka inu ma habboona inaynu cayno ama dhaleecayno ama afligaadino ama aynu ku tuhunno warar markaa been ah ama warar daciifa ah oo tamar yar marka saxaabigana intaasi waa baraarujino in yacni lagu xag tago ama lagu xag xagjir lagu noqdo ma bannaanaynoo ma bannaano qofka muslimka marnaba uma bannaano khaasatan markay saxaabada rasuulka ay noqoto arrintu muddu hayste markaa mucaawiya radi allahu canhu sanadkii saddex iyo afartanaad waxaa geeriyooday sidoo kale camru bn alcaas radi allahu canhu ayaa geeriyooday oo markaa barasaab uga ahaa mucaawiya waddanka masar buu barasaab ka ahaa masarna isagaaba furtayn eh, camru bn alcaasna ah, wuxuu ahaa adha min duhati alcarab yani dadka ugu garaadka badan carabtoo dhan buu ka mid ahaa radi allahu canhu nin garaad badan buu ahaa maskaxdiisa markaa adeegsada had iyo jeeraale mararka qaar waana ninkii reer quraysheed ay u direen boqorkii xabashida najashi ama asxama ibn alabjar radi allahu canhu si uu ugu soo gacangeliyo geliyo muslimiintii usoo hijrootay dhulka xabashida marka wuxuu islaamay e, qabla alfatxi yani intaan la furanin magaalada maka dhowr bilood ama lix bilood ka hor ayuu islaamay isaga iyo khalid ibn lwalid sayfullahi almasluul seefti ilaahay galka la-ayd xilligaasu isaguna islaamay khalid iyo cuthmaan ibnu talxa waa raggii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayey in yani reer quraysheed ay beerkoodii ay keeneen yani beerkoodii ay soo tufeen ninkaasuu ahaa marka muslimiintana marka khayr badan uusoo hooyey dee waxaaba ku filan in waddankaa dhan ee muslimka ah ee masare siddeetanka milyan ama sagaashanka milyan ah ilaahay sababtiisa uu kusoo gacanta uu kusoo geliyey subxaan allah marka waxaasoo muslimiina miisaankiisa maalinta qiyaame markaa subxaan allah ilaahay uu u miisaamiya maadaama uu sabab u yahay sida de markaa sacad ibn abi waqaas radia canhu geesigii muslimiintaba uu u furtay waddanka ciraaq ama khaalid ibnulwelidna uu u furtay dhulka shaam waxaasoo muslimna ku nool dhulkaasoo dhan dee waxaa miisaankooda loo saarayaa markaa saxaabadii furatay ama sababtooda lahayd ridwaanullahi calayhim sanadkaa markaa wuu geeriyooday markaa saddex iyo afartanadii jiryada camru bn alcaas baa geeriyooday markuu dhintay waxaa uga dembeeyey wiil uu dhalay markaa camru bn alcaas oo ahaa saxaabiga cabdillaahi ibni camru bn alcaas radi allahu canhuma dhacdooyin baa dhacdhacay aan sidaa usii weyneyn xukunka waxaa sii hayey mucaawiya haye radi allahu canhu sanadkii lix iyo afartanaad ayaa sidoo kale waxaa geeriyooday nin ka mida ah geesiyadii muslimiinta raggii ugu cadcaddaa weliba waa cabduraxmaan ibnu khaalid ibn lwaliid khaalid ibn lwaliid wiil uu dhale weeye waa cabduraxmaan ibnu khaalid ibn lwaliid almakhzumiy radia allahu canhu culummada qaaray leeyihiin saxaabi buu ahaa lahu suxba yani suxbadii ama saxaabi buu ahaa wallahu aclam wuxuu ahaa marka ninkani cabduraxmaan ibnu khaalid yani nin geesiya buu isaguna ahaa wuxuu la safnaa dhanka mucaawiya ayuu xilligii sifiin ama macrakadaasi duulaanka ula safnaa xitaa mucaawiya uu ka cabsaday markaa ninka geesinimadiisii iyo dhiiranaantiisii waxa uu dhintay isagoo la sumeeyey ama sunba cuntada loogu daray ibnu jariir itabari raximahullah wuxuu leeyahay ciddii sunta siisay wuxuu ahaa nin markaa madaxu ah ahludimma ahludimmadu waa dadka markaa aan muslimiinta ahayn lakiin islaamka ku dhex nool oo la odhan jiray ibnu athal ninkaasa markaa u qariyey marka waxaa la tilmaamaa in wiil uu dhalay marka cabdiraxmaan ibnu khaalid ibn lwaliid oo la odhan jiray khaalid ibnu cabdiraxmaan ibnu khaalid ibn ah, lwaliid inuu yimi magaalada madiina kolkaa uu la kulmay curwa ibnu zubayr zubayr ibn eh, alcawaam wiil uu dhala curwa la odhan jiray buu la kulmay marka curwa wuxuu ku yidhi eh, maxaad ku samaysay ninkii ibnu aathaan la odhan jiray aabbahaa dilay wuu cadhooday marka wuusi sii daayay markaa ninkii la odhan jiray khaalid ibnu cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu lwaliid wuxuu tegey magaaladii xims oo ahayd meeshii lagu dilay aabihii ninkii ibnu athal ahaa buu dilay wuu soo aarguday marka waa la qabtay waxoogaa jeelku joogay mudda la yaro xabisay waa la sii daayey markaasuu soo noqday magaalada madiina yimi markaasu wuxuu ku dhahay curwa ibnu zubayr ibnu ibnu cawaam ayuu wuxuu ku dhahay adigu ninkii ibnu athal anigu usoo aargudi adigu maxaad usoo aargudi weyday aabbaha waa kan ninkii ibnu jarmuus camru ibnu jarmuus waa ninkaynu sheegnay aynu nidhi wuxuu dilay habaarqabahaasi markaa zubayr ibn alcawaam geesigii muslimiinta waa ninkii markaa wa cali ibn abi aalib radi allahu canhu u lahaa bashiruu qatil ibna safiya binnaar waxaan maqlay buu yidhi rasuulka oo leh ugu bishaaray kii dilay ibnu safiya waxa weeye wiilkii safiya bintu cabdilmutalib ay dhashay oo ah markaa zubayr ibn alcawaam naarta ugu bushaaray buu rasuulku yidhi ayaan maqlay buuhi marka waxaynu nidhi laba riwaayadood baa jirtay markaynu ka sheekaynaynay fii macrakati aljamal riwaayad waxay ahayd in uu ninkaasi markii uu maqlay xadiidka in uu isdilay isagu oo saa ku dhintay oo uu isbareeyey riwaayo kalena waxay ahayd baynu nidhi wuu sii noolaa muddii noolaa marka tani waxay xoojinaysaa inuu ibnu jarmuus habaarqaba ibnu jarmuus inuu muddo sii noolaa calaa kulli xaal sanadkii sagaal iyo afartanaad ayaa waxa dhacay duulaan baa dhacday weyn ayaa lagu qaaday dhulka romaanka ama dhulkii reer yurubka ka telinayeen gaar ahaanna magaalada qustantiniya magaalada istanbul iminka weeye magaaladana nebigu uu ka warramay calayhi salaatu wassalaam rag badan baa ka qayb galay duulaanka oo saxaabadii waaweyneyda sida cabdillahi bnu cumar ibnu khataab radia allahu canhuma cabdillahi bnu cabaas radia allahu canhuma cabdillah ibn zubayr ibn alcawaam radi allahu canhuma iyo abu ayub alansari allah allah aba ayub alansari waa saxaabigii marti qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam fi yowmi alhijra markuu soo hijroonayey ninkii marti geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waana meesha uu ku geeriyooday marka jidaari lqustantiniya gidaarka qustantiniya halkaasuu ku geeriyooday marka radia allahu canhu laguna aasay waxaana ka sugan nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkii bukhaariye uu soo saaray inuu dhahay nebiga calayhi salaatu wassalaam ana awala jeishin yani yakzuuna madinata qaysar makfuur lahum yani ciidanka ugu horeeya ee ku duuli doona magaalada qaysar magaalada qaysarku uu fadhiyo boqorkii romaanka uu fadhiyo oo ahayd magaalada qustantiniya ama istanbul makfuur lahum waa loo dembi dhaafay marka saxaabo badan baa ka qayb gashay laga yaaba ina xadiidkan ay garanayeen ama ay ogaayeen ayub ayub baa ka mid ahaa radiallahu canhu aba ayubna goobtaasuu ku geeriyooday waxaana lagu aasay jidaari qustantiniya magaalada istanbul jidaarkeeda lagu aasay radiallahu canhu arda u fiirsa marka saxaabigaasi halkuu ka yimi ilama iyo turkiga intuu halkaa yimi ayuu halkaa ku geeriyooday magaalada istanbul jidaarkeeda uu ku geeriyooday radiallahu canhu ilahay raalliha ka ahaadee sanadkaas sidoo kale waxaa geeriyooday walaalayaal alimaam imaamkii weynaa isaguna iyo khaliifkii rasuulka ama amiir lmuminiin xasan ibn cali radi allahu canhuma sibtu rasuulillah sayidu shabaabi ahli ljanna ninkii uu nebigu tilmaamayey inuu ka mid yahay dhalinyarada jannada madaxdeeda nebigu ugu bashaariyey jannada kana mid ahaa faracii kasoo farcamay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay dhashay markaa faatima bintu rasuulillah aabana wuu ahaa alimaam alcaظiim imaamkii weynaa caliy bn abi طalib karama allahu wajhahu waraximahu allahu waradya canh ilaahay raalliha ka hado hana u naxariistay imaam cali uu markaa aabbaha u ahaa waa xasan ibn cali radi allahu canh ayaa geeriyooday waxyaalaha markaa sifooyinkiisa ka mid ah xasan ibn cali wuxuu ahaa nin yani shabiih aad iyo aad ugu eg ayuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii arkaa wuxuu xasuusan jiray muxammaduna rasuulullah ayuu xasuusan jiray sala allahu alayhi wasalam isagoo halkaas soo taagan ayuu ahaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam buu aad ugu ekaa oo xitaa walaalkii xusein marka la barbar dhigo labadooda xasan baa aad ugu sii ekaa nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa nin markaa sadaqa badan sidoo kale ah miswaaj yacni dumar badan buu guursaday markaa sidoo kale waxaa miطlaaq yani nin furniin badan haween aad u tira badan buu guursaday haween badanna way kala tageen walidalik ba aabbihi cali ibn abi aalib waa kii ku lahaa qabaa'ilooyinka markaa imaam alimaam xasan ibn cali radi allahu canhu uu marka haweenka uu ka guursanayay waa kii lahaa wiilkaygana waa miطlaaq yani waa nin furniin badan gabadhiina ha iminkaba haddaad ka cabsanaysaan in lasoo furo marka waxay lahaayeen iyaguna wamasibtu rasuulilah wiiluu nebigu awee u yahay sal allahu wasalam baan gabadh u diidi karaynaa toddoba jeer hadduu doonaha soo furo labaatan jeerna hadduu doono gabadh hana waanu siinayn marka saxaabigaas markaa oo ahaa amiir muminiin sidoo kalena nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ammaanay mowqifkiisii uu ku ilaaliyey dhiigga muslimiinta uu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ammaanay muddo aad u dheer eh, yani noloshiisa kahor isagoo wiil yara uu ku ammaanayay sala allahu aleyh wasalam ayaa geeriyoodo wuxuu geeriyooday baa la dhahaa sun baa la siiyey ayaa la dhahaa laakiin lama garanayo sida markaa raajixa ah lama garanayo ciddii siisay suntaa lama garanayo walaalkii baa weydiiyey marka xuseen baa weydiiyey xuseen ibnu cali baa weydiiyey wuxuu ku dhahay yaa akhi yani walaal yaa ku siiyey markaa suntan ama yaa kaa dembeeyey dilkaaga yaa ka dembeeyey marka xasan ibni cali waa kii lahaa maxaad ku samayn uu lahaa waan dilayaa intaanan kuba aasin baan dilayaa buu leey kaasu wuxuu lahaa xasan ibni cali walaalkayow dhegayso adduunyadani waa faani yacni adduunyadani waa mid markaa dhowr habeena weeye iska daab yidhi aniga iyo qaatilkayga ama qofkii dilay ilaahay ayaanu agtiisa ku kulmi doonaaye ilaahay xukunkiisa iyo maxkamadiisaanu ku wada kulmiye marka wuu diiday marka inuu magacaabo shaksigii dilay riwaayinka qaar ay tilmaamayaan nin buu ahaa ka mid aha mawaalidiisa ama raggii u shaqaynayey oo weliba uu isaga int inta lacag la siiyey uu xasan ibnu cali uu ku yidhi baxso riwaayad kalena ay tilmaamayso gabadh loodhan jiray markaa jacda bintulashcah oo ka mid ahayd haweenkii xasan bin cali baa sunta siisay waana riwaayad markaa daciifa eh, laakiin ay eh, shiicadu ay bunbuniyaan iyagu sababtoo ah waxay soo arooriyaan iyagu shiicadu waxyaale ay rumaysan yihiin ay dhahaan ciddii ka dambaysay dilkii xasan ibn cali waxay ahay wuxuu ahaa dhaheen ay ku tuhunsan yihiin eh, mucaawiya bin abi sufyaan bay ku tuhunsan yihin walciyaadu billahi rabbi ama wiil uu dhalay mucaawiya oo ahaa yaziid ibnu mucaawiya kaasaa ka dambeeyey bay dhaheen riwaayooyinkoodana waxaa ka mid ah waxay soo arooriyeen in gabadhan ladhahda jacda bintulashcath oo ka mid ahayd haweenkii uu qabay markaa xasan ibnu cali in ay in ay laaluusheen oo markaa lacag iyo wax loo ballan qaaday iyo in yaziid uu guursan doono markaa gabadhan markuu xasan uu geeriyoodo dabadeedna caanay bi ugu dartay sun ay ugu dartay sidaasay dhahaan subxaan allah markii uu dhintay markaa xasan ibnu calina ay haweeneydaasi ay farriin u dirtay oo ay tiri ninkii dhimayo dekaalayo i guurso oo ay dhaheen naftayda kuguma aamini mayno gabadha xasan ibna caliba naftiisa ku aamini waayey guursanna mayno riwaayaddaasi marka waa riwaayo shiiceed ama shiicada soo aroorisa waana daciif wax ka jirana ma jiraan waana hayru saxiix yani waxaan saxiix ahayn weeye waxa weeye oo keliya lagu duraya markaa saxaabiga mucaawiya bin abi sufyaan baa lagu duraya waana riwaayo daciif keliya waxaan usoo qaadanay inaynu baraarujinno markaa waxyaalaha ay rumaysan yihiin shiicadu iyo had yee in ay xoojiyaan waxyaalaha markaa saxaabada liddiga ku ah calaa kulli xaal walaalayaal ciddii dishay sida raajixa ah lama garanayo xasan ibnu cali laftigiisna wuu ka aamusay laga yaaba inuu isagu garanaya lakiin uu ka aamusay ama uu diiday inuu ku dhawaaqo markaa shaksigii ka dambeeye markaa sunta ama cuntada ugu dartay riwaayaddaasina inay daciif tahay waxaad ku garanaysaa walaalayaal waxay dhaheen haweeney uu qabay markaa xasan ibnu cali uu qabay ayay dhaheen ayaa markaa sumaysay sideebay u sumayn karaysa sibtu rasuulillaah waxaaba qabay markaa dhalinyaradii sayidi shabaabi ahliljanna yacni nin ilaah nebigi ilaahayba ugu bishaareeyey jannada oo ay faatima bintu rasuulillahi ay dhashay dabcan xasan wuxaa nin eh, haween fara badan qabay haweenka fara badanna dhammaantood way wada jeclaayeen dhammaantood oo gabadh kastaaba markay guursato aad bay u jeclaan jirtay subxaan allah markaad yaa ka fadli badnaaba dee xilligaa joogay ama noolaa sibtu rasuulilah khaliif ahaa amiirulmu'miniin ahaa imaamu cali uu dhalays yacnii dhalasha ahaan iyo nasab ahaan cid ku gaadhaysaa ma jirto gabadha markaa haminaysa waa tuma inta ay sibtu rasuulilah wiilkii nebigu awogow ahaa intay ka orodo ay qabanayso yeziid ibnu macaawiya yacni waa riwaayo markaan caqliga geli karaynin weeye oo aan markaa saxiix ahayn weeye culummada sunnada agtoodana waxa ka mid tahay warkaasi wararka ay sheegaan shiicadu calaa kulli xaal riwaayadaasi daciif wey waxyaalaha kaloo la arooriya waxaa ka mid in ah lagu tuhmay in xasan ibna cali in ciddii sunta siisay ay ahaayeen qolyihii reer ciraaq yacni reer ciraaq markii uu heshiiska uu la galay mucaawiye uu la galay way cadhoodeen qolyo badan oo ka mida ah waxay dhaheen amiirulmu'miniin ma tihid ee waxaa tahay mudilulmu'miniin yacni mu'miniinta kii dullaynaya bay saasay ku tilmaameen walciyaadu billah marka kuwaasna dee col bay xasan la ahaayeeno iyo khawaarijtiio iyaga laftigooduna kuwaasna col laaha kuwaas laftigooduna tuhunku uu gelayaa subxaan allah calaa kulli xaal cid markaa dishay ama sumayntaa ka dambaysay oo si sacadaana loo garanaya ma jirto radi allahu canhu uu geeriyooday markaa xasan ibnu cali kolkaa xusein oo walaalkiisa ahaa oo ka yaraaba wuxuu doonay in uu aaso walaalkii oo uu ku aaso xabashii nebiga calayhi salaatu wasalaam qolkii caaisha ee uu nebigu ku aasnaa sala allahu alayh wasalam iyo ababakar iyo cumar ay ku aasnaayeen in uu qolka ku aasa buu doonay markaa hubkiisi buu soo qaatay marka waxaa joogta walaalayaal magaalada madiine waxaa ka telinaya reer bani umaya ayaa ka telinayay khaasatanna ninka la dhahdo marwan ibn alxakam iyo rag kale ayaa joogay marka way diideen waxay dhaheen kuma aasaysid markaa xujratu rasuulillah macnii qolku nebigu ku aasan yahay laguma aasiyo Eh, sababtoo ah waxay dhaheen cuhmaan ibnu cafaanba xabaalaha baqiic baa lagu aasay isagana waa in lagu aasa xabaalaha baqiic marka xuseen wuu cadhooday wuxuu doonay in meeshii dagaal ka dhaco fitna ay weyn baaba dhici gaadhay ilamaa iyo saxaabadii waaweynaa wixii ka noolaa ay yacni mowqifka ay kasoo gaadheen sida sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu geesigii muslimiinta abaa hurayra iyo cabdillahi ibni cumar iyo jaabir ibni cabdillah raggaasi ay kasoo gaadheen oo ay la taliyeen marka xuseinow ay ku dhaheen xuseynow waxba ha dagaalamin ee wiilkan xasan ibn cali radi allahu canhu waxaad ku aastaabay dhaheen xabaashii hooyadii fatima bintu moxamed berberkeeda ku aasay xabaalihii baqiic laftigiisuna xasanna isagaaba ku dardaarmay riwaayooyinka qaarba waxay tilmaamayaan inuu xasan laftigiisu ku dardaarmay in halkaa lagu aaso hooyadii berberkiisa halkiibana lagu aasay iminkana uu xabaashiisu ay tahay radia allahu canhu oo ah xabaasha fatima bintu moxamed iyo xabaashii markaa xasan ibnu cali ridwan ullahi sid buu markaa uu falay ama uu sameeyey markaa xusein ibn cali radi allahu canhuma walaalayaal kolku marka xasan ibn cali radi allahu canhu geeriyooday waxa ku weynaatay marka mucaawiya radi allahu canhu in uu markaa wiilkiisa yaziid ibnu mucaawiya la dhaho inuu baycadii maadaama ninkii eh, sidaynu sheegnay riwaayooyinka qaar ay tilmaamayan ama waxa la sheegaa baynu nidhi yani wax ta'akuda maynaan haynin waxaynu nidhi waxa la sheegaa in bunuudii ama qodobadii marka lagu heshiiyey yani uu ka mid ahaa eh, in khilaafadu mucaawiye markuu mucaawiya khilaafada uu ka dego ama uu geeriyoodo inuu uga dambaynayo xasan marka xasan oo aha dhexal sugihii wuu geeriyooday radi allahu marka wuxuu u qalqaliyey meeshii booskii wuxuu u qalqaliyey wiilkiisii uu dhalay yaziid ibnu mucaawiya ayuu u qalqaaliyey eh, qolyaha qaarna ay dhahaan marka eh, saxaabada qaar baaba kula talisayo sida mugiira ibnu shucba iyo rag kale ay sheegayaan calaa kulli xaal arrintu saasay u dhacday marka eh, marka wiilkiisii ayuu markaa kula dardaarmay inuu isagu noqdo yani weliyulcahdi cidda marka isaga ka dambaynaysa mucaawiya ka dambaynaysa dadka badankoodii way yeeleen barasaabyadoodii ama raggii markaa madaxda u ahaa inta badan mucaawiya ee gobolada iyo wadamada ama beledka kala haystay iyo deegaanada madaxda ka intoodii badnayd way yeeleen halkan markaa walaalayaal waa laga dhex faa'iidaystaa iyada laftigeedana walaalayaal halkan laftigeeduna baraarujin bay u baahan tahay sababtoo ah waxay dhahaan mucaawiya boqortooyuu ka dhigay meeshiiyo de wiilkiisiibuu meesha keenay marka halkaas laftigeedana aad iyo aad baa marka loogu duraa ama wax looga sheega ama lagu dhaleecaya marka saxaabiga mucaawiya bin abi sufyaan jawaabtuna de walaalayaal waxay noqonaysaa kow ninkan horta waa saxaabi hadduu saxaabi uu yahayna innagu waxaynu nidhi saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim ma kala jeclaysanayno sidoo kalena waa cuduul agteenna ahlusunna hadday yihiin waa cuduul saxaabadu dadkii uu nebigu ka dhintay isagoo raalli uu ka yahay sala allahu alayh wasalam waa cuduul oo waa laga qaadanaya axaadiista marka labaadna dee qalbigooda anagu war uma hayno waxaa dhici karaysa maadaama uu nebigu la hadlay hadduu doono inuu nebigu sidanba ku dardaarmay ama uu nebigu u sheegay ama xadiis nebiyu uu codsanayey maxaad ku garanaysaa marka markaad duraysid ama caayaysid mucaawiye markaad caayaysid maxaad ku garanaysid le waa saxaabi nebiya ah, hadduu doono nebiga ayaaba hadduu doono nasteexa ahaan ama waane ahaan kula naseexeeyey sida tan subxaan allah ama rag kaloo saxaabada la mida ah oo uu la tashaday baa sidan kula teliyey subxaan allah marka arrintu keliya maaha inaad duurtid markaa saxaabiye waa inaad waxyaalo fara badan aad eegtid weeye oo waxyaalo badan markaa aad qiimaysid weeye calaa kulli xaal sanadkii lixdanaad ee hijiriyada ayuu markaa mucaawiya xanuustay ama wuxuuna u xanuustay xanuunka uu geeriyoondoona wiilkiisiba uu yeedhay uula dardaarmay marka wuxuu yidhi arrintii horta waa diyaar khilaafadaadii adaa noqonaya laakiin waxaan kaaga cabsanayaa buu yidhi dhowr nin buu tilmaamay afar nin wcabdللh بن cmر بن الخطاaب radي الله عnهma yo cabdللh بن الزubyr radي الله عnهma yo xusein بن عaliyi radي الله عnهma yo cabdالرحman بn abi bakr radي الله عnهma lakiin cabdالرحman ibn abi bakr eh, sida صaxiixa ahi waxay tahay cabdالرحman inuu dhintay laba sano ka horba inuu geeriyooday intaanu mucaawiya dhimanin laba sano ka hor buu cabdالرحman markaa geeriyooday marka saddexdan inunbaa laga yaaba haddii riwaayadaasi ay wax ka jiraan in marka cabdillahi ibnu cumar iyo iyo ibnu zubayr iyo xusein ibnu cali in saddexdaa nin uu tilmaamay baa dhici karaysa wuxuu dhahay marka xusein waa nin marka dadku ay jecel yihiin buu yidhi qalbiga markaa dadka u dhow reer ciraaqna deyn maayaan oo waa reer ciraaq waa raggii markaa dilayba dee aabihii xusein Eh, aabihii markaa imaam cali radiallahu canhu dilay ee marka khudlaanka hoojiyey subxaan allah dee dagaalkana la geli waaye kuwaasi dayn maayana kolleba waa u yeedhanayaan ee eh, haddii aad markaa yaziidow aad aad makan makantid oo gacantaada uu soo galo faraha ka qaad buu yidhi sababtoo ah xaqna wuu leeyahay raximna wuu inagu leeyahay markaa oo dee ehel qaraabaynu nahay markaa ninkaa faraha ka qaad hana dilin fitno weynna way dhici doonta waa taladii mucaawiya wuxuu dhahay ninka cabdilaahi bnu cumarna isagana waa laga yaabaa inuu ka hor yimaado laakiin ninkaasi waa nin ahlulcibaade ah isaguna dadku dhankay raacaan buu raacayaa cabdilaahi bnu zubayrna ninkaa iska ilaali buu yidhi cabdillahi bnu zubayr cabdillahi bnu zubayr waxaa nin geesiya subxaan allah waana ninkaynu silsiladan oo dhan aynu kaga warramayno dowladdiisina waynoo soo socotaa insha allahu tacala waan wax ka tilmaami doon marka wuxuu yidhi ninka haddaad qabatid iska celi buu yidhi calaa kulli xaal riwaayadda saasay sheegaysa laakiin riwaayadan dadkii taxqiijiya waxay dhaheen waa riwaayatun daciifa waa riwaaya daciifaba waabay tamar yar tahay baba allah laakiin waxaan usoo qaadanay un riwaayadan daciifka waxaan usoo qaadanay in aanu aan idiin sheego markaa raggii ugu cadcaddaa ee ka hor iman karayey markaa khilaafadii yaziid ibnu mucaawiya inay ahaayeen ibnu cumar iyo ibnu zubayr iyo xuseen ibnu cali kadibna waxaa geeriyooday markaa mucaawiya geeriyooday radi allahu canh dadkii markaa baycadii iyo heshiiskii waxay la galeen ninkii lo odhan jiray yeziid ibnu mucaawiya ee mucaawiya uu dhalay xilligiisii haddaba markii baycadii lala gelayay waxaa madax ka ahaa magaalada madiina ninka la dhahdo weliid ibnu cutba ibn abi sufyaan oo mucaawiya adeer u ahaa magaalada kuufana waxaa madax ka ahaa saxaabiga la dhaho nucmaan ibnu lbashiir radi allahu canhuma magaalada basrana waxaa ka madax ka ahaa nin la dhaho cubaydillah ibnu ziyaad oo aabihii ziyaad ibnu ubayi baa la odhan jiray waxaana la tilmaamay in ziyaadkaasi uu mucaawiyaba la walaal haddana ziyaad ibnu ubayigaasi isagoo mucaawiya la walaalahaa haddana xilliyadii dagaaladii ay dhacaysay cali ibn abi taalib iyo mucaawiya markii ay jirtay ziyaad wuxuu la jiray marka cali bin abiaalib buu la jiray subxaan allah walaalkii mucaawiyana dhanka yahay subxaan allah marka marar fara badan baynu soo marnay dad walaala ah oo labada qolo kale ah marka cubaydillahi bnu ziyaadna magaalada basru madax ka ah magaalada makana waxaa madax ka ahaa oo u matelaya marka dowladdii umawiyiinta camru ibnu saciid ibnu alcaas ninkii yaziid haddaba wuxuu go'aansaday in raggii ugu cadcadaayo kollayba ka hor imanayey in markaa lagu xoojiyo baycaddii oo la dhaho markaa iyaga lagu adkayo la dhahdo baycada si marka adag usoo gala si markii markiiba soo gala waana saddexdii nin aynu ibnu cumar iyo xusein iyo markaa ibnu zubayr radi allahu canhum marka fariin buu soo diray wuu usoo diray ninkii magaalada madiine madaxda uga ahaa ee la odhan jiray weliid ibnu cutba ibnu abi sufyaan weliid ibnu cutbana farrin buu wuxuu u dhiibay ninka la dhado cabdillaahi ibni camruuc ibni cuhmaan ibni cafaan cuhmaan ibni cafaan baa awow u ahaa wuxuu ku dhahay waxaad u tagtaa xusein iyo cabdillahi ibni zubayr u tag oo u sheeg markaa in amiirkii markaa magaalada madiina ama barasaafkii magaalada madiina uu doonay cabdillahi ibni camruuc ibni cuhmaan ibni cafaan baa soo baxay wuxuu yimi markaa wuxuu yimi ama wuxuu u tegey malan xusein iyo wuxuu u tegey cabdillahi ibni zubayr warkii buu u sheegay markaa uu ku yidhi ninkii weliid ibnu cutba ibnu abi sufyaan baa idin raadinaya kolkaa way wada hadleen cabdillahi ibnu zubayr iyo xuseen baa wada hadlo waxay dhaheen waxaan filaynaa in ninkii macaawiya uu dhintay xuseen baa markaa u tegey markaa xuseen uu soo kaxaystay mawaalidiisii iyo dadkii markaa isaga la socday u adeegayey wuxuu yimi markaa qasrigii ama daartii uu joogay ninkii la odhan jiray weliid ibnu cutba ibn abi sufyaan ee markaa barasaabka magaalada madiine ka ahaa qasrigii buu galay mawaalidiisiiyo dadkiiba wuxuu ku yidhi halkan idinku guriga ama daarta dibaddeeda jooga oo haddaad dareentaan waxaa ka shakidaan soo gala marka xuseen wuu soo galay marka wuxuu u soo galay ninkii la odhan jiray weliid waxaa weliid la fadhiya marka ninka la dhahda marwan ibn alxakam warkii baa loo sheegay waxa lagu yidhi ninkii mucaawiya wuu geeriyooday marka way istirjaaceen oo wuxuu hi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun haddana waxaa loo sheegay in baycadii lala galay wiilkii uu dhalay marka mucaawiya ee yeziid ibnu mucaawiya marka waxay ka dalbadeen in ay waajib tahay inuu xusein uu la galo marka baycada yeziid uu la galo marka xusein wuxuu dhahay aniga oo kale yacni aniga oo kale nin bayco si sir ah oo qarsoodiya ku gelaya anugu qaab marka dadkao dhan ay markhaati ka yihiin oo marag ay ka yihiin ayaan baycada ku gelaya marka dadku ay kugu kulmaane dadko dhan ay baycada iila galaanna markaa ii yeedhan wuu iskaga baxay marka kolkuu baxay buu marwaan yidhi mar hadduu xusein uu baxay dib u arki maysid buu yidhi subxaan allah calaa kulli xaal sidaasay u dhacday cabdillahi bnu zubayr radi allahu canhu markii uu maqlay in yaziid loo magacaabay baycadii wuu baxay marka isagu lamabuu kulminba ninkii laodhan jiray weliid ee isagu si toosa ah u baxay isagiyo mawaalidiisii iyo raggii markaa u adeegayay iyo ciddii la socotay waxay qabteen dhanka iyo magaalada maka ayay aadeen wuxuuna sii kaxaystay walaalkii jacfar ibnu zubayr xagga iyo magaalada maka ayay aadeen weliid ba haddaba wuxuu ka daba diray cabdillahi ibnu zubayr rag buu ka daba diray iyo rag fursaanahoo markaa fardafuulla ah inay soo celiyaan bal hadda way soo celin kari waayeen marka arrintaasu ninkii weliid loodhan jiray uu ku mashquulay cabdillahi bnu zubayr bal inay ka daba tagaan ay soo celiyaan ama ay ka dhaadhiciyaan inuu baycada la galay yaziid intu haddaba intaa ay ku mashquulsanaayeen waxay ilaaween arrintii markaa xuseen ibnu cali markastoo isagana ay cid u diraan wuxuu odhanaya isaguna hadda bal ha gaadiyo ama wakhtigeeda ha la gaadho ama dadkoo dhan ha isugu inkinkilmo xuseen laftigiisina wuxuu ururiyey ehelkiisii oo dhan ama caruurtiisi iyo ubadkiisii iyo caruurtii xasan uu dhaliy iyo ubadkiisii ubadkoodii iyo caruurtii cali bn abi aalib ehlulbeytkii oo dhan waxaa keliyo ka hadhay ninka la dhado maxamed ibnu xanafiya oo uu cali ibn abi aalib uu dhalay de maxamed ibn cali ibn abi aalib weeyi waxaana la dhahaa maxamed ibn xanafiya radi allahu canhu e, waxa weeye taabici weeyi ka weliba dadkii ugu cilmiga badanaa marka maxamed ibnu xanafiya baa wuxuu la eh, teliyey xusein buu la teliye wuxuu hi walaal dhegayso dadka adduunyada maanta jooga qof aad ah, igaga kaa weyn ma jiro buu yidhi yacnii qof igaga kaa sharaf badan oo dhulka ku nooli maanta ma jiro ee waan kuu dardaarmayaa ma nasteexayo waanaan ku sinaya dhegayso haddaad tegaysid buu yidhi oo aad baycada doonaysid ama imaarada iyo xukunka aad raadinaysid ha gelin magaalooyinka waaweyn ee reer bani umaya ay joogaan magaalooyinka ha gelin ee waxaad degtaa dhulka baadiyaha ah iyo dhulka ciidda ah ama dhulka rafka ah ee aanay ciidamaku si fududaanay usoo gaadhi karaynin halkaa deg dadkana dirso oo markaa dadku marka aad dirsatid dadku ha ku yimaadaan oo markaa dadku markay bayacada ay kula galaan ee iskuukaa kulmaan kolkaa magaalooyinka waaweyn gal marka haddaad taa iga diididina waxaad qabataa magaalada maka magaalada ma ka qabo haddii wixii aad jeclayd ee ahayn ay dadku baycada ay kula galaan hadday saasi dhacdana waa alxamdulilah hadday dhici weydo lagu qabsado marka dagaalba u dhacona dee waad firdhanaysaa buuraha waaweyn umbadgeli ama meelaha dee rafka ahumbadgeli talada noocaasuu siiyey marka maxamed ibnu xanafiya walaalkii xusein ibnu cali wuxuu dhahay xusein jazaak allahu khayran khayr badan allah ku siiyo waad ii nasteexays wuu baxay marka xuseen wuu baxay magaalada maka u qabtay waxay wada kulmeen oo ay sisii raaceen cabdillahi bnu zubayr jidkay iska heleen oo ay sisii raaceen cala kulli xaal magaalada maka haddaba waxaa ka yimi oo ka soo socday cabdillaahi bnu cumar iyo iyo cabdillahi bnu cabbaas radi allahu canhuma labadaa nin ayaa soo wada socday markaa jidkay ku wada kulmeen waxay arkeen xusein iyo cabdillahi ibnu zubeyr bay arkeen waxay dheheen xaggaa ka timaadeen warkiibaa loo sheegay waxa la yidhi ninkii mucaawiya wuu dhintay waxaana baycadii loo magacaabay ama ka dambeeyey yeziid oo ahaa wiilkii mucaawiya uu dhalay labadii nin haddaba cabdillahi ibnu cumar iyo cabdillahi ibnu cabbaas way iska dhaafeen waxoogaa waxay dhaheen tafaraaruq jamaacada muslimiinta ha gelinina way iska tageen marka labadii nin magaaladii madiine ay qabteen magaaladii madiine markay tageenna baycadii baa laga qaaday iyaga saasay iyagu baycadii ku galeen laakiin labada nin ee kale xusein iyo cabdillahi ibnu zubayr wax cid ay bayca ay la galeen ma jirto magaaladii maka ayay qabteen marka yeziid ibnu macaawiya marka wuxuu ogaaday waaliga ama qofka barasaabka ka ah magaalada madiine ee loo yaqaano weliid ibnu cutba inuu yaro jilicsan yahay maadaama aanu baycadii ka qaadin xusein iyo marka cabdillahi bnu zubayr eh, marka wuu casilay wuxuuna magacaabay isaga bedelkiisa camru bnu sacad ama camru bnu saciid bn alcaas oo markii horeba maka haystay marka maka iyo madiinaba labadaba wuxuu u magacaabay eh, camru bnu saciid camru bnu saciidkii baa markaa yimi magaalada madiinoyi kolkaa wuxuu iclaamiyey dagaal ka dhan ah cabdillahi eh, bnu zubayr iyo marka xusein oo magaalada maka markaa aaday ayuu yihi dagaal baynu ku qaadayna subxaan allah waxaa ka mid a ah marka axaadiista saxiixa ah ee sooba aroortay saxaabiga abu shurayx in uu leeyahay waxaan ku idhi ninka la dhada camru ibnu saciid ibn alcaas markuu ciidankan abaabulayo uu dirayay ayaa waxaan ku idhi ayuhal amiir war amiirka ciidanka u dhegayso waxaan inii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam waxaan rasuulki ilaahay ka maqlay calayhi salaatu wassalaam maalintii ama subaxii maalintii la furanayey dagaalkii yowmulfatxi maalintii la furanayey magaalada maka waxaan maqlay oo dhegtayda aan ku maqlay kuna weelayey qalbigayga ishayduna ay arkaysay markuu nebigu hadlaaya inuu dhahay ina maka taxaramaha allah waar magaalada maka ilaahay baa xarimay way xurmaysan tahay waa beledun xaraam waa beled markaa xurmaysan ilaahay baa xarimay walam yuxarimha annaas dadku may xariminoo lama odhanin beledun xaraam umay noqonin dadku inay xarimeen ee ilaah weyn ee sarreeya xarimay wainahu lam yaxula alqitaalu fiiha mana bannaana in lagu dagaalamo markaa magaalada maka dhexdeeda liaxadin kana qabli qof aniga iga horreeyey yacni looma ogolaanin inuu ku dagaalamo qof aniga iga dambeeyana looma ogola inuu ku dagaalamo haddii qof uu rukso ka dhigto ama marmarsiyo uu ka dhigto waa kii nebiguba galay ee dagaalka la galay wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam aniga hal saac ayaa lay ogolaa ama muddo yarba aniga lay ogolaa inaan markaa macrakadaasi duulaankaasi uu dhaco markaana rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa faray ilaahay baan haddana markii eh, dagaalkii gacantayda magaalada maka ay soo gashay deetana xurumadii magaalada maka sidaa kusoo celiyey marka taana marmarsiiyo ruksaha ka dhiganine rasuulkii ilaahayna ilaahay baa faray magaaladaasina way xurumaysantay subxaan allah subxaan allah xadiidkaasi waa xadiid eh, yani saxiixa wey kolka walaalayaal magaalada barakaysan ee xurmaysan bal ka waran cidda ku dhex dagaalanta waxyaalaha iminkaynu maqlayna magaalooyinka xurmaysan ee barakaysan yani dadka ku dagaalamaya ama qarxinaya ama isku qarxinaya noocay doonaan ha noqdaan ama magaalada madiine ha noqoto ama magaalada barakaysan ee xurmaysan ee magaalada maka ciddii markaa ku dagaalamaysa waa qof ku xadgudbaya yani wixii ilaahay uu xarimay weye subxaanahu watacaala xadiikaas uu sheegay marka abu shurayx ninkii camru bnu saciid yani dheg jalaqo muusinina wuxuu dhahay raggaasanu la dagaalamayna iska dhicinayna ama ragga ku gabanaya gabaadka ka dhiganaya ciidan buu diyaariyey uu madax uga dhigay camru bnu zubayrna la dhaho camru bnu zubayrna waxay walaal yihiin cabdillahi bnu zubayr isna waxaa dhalay zubayr bnu cawaam marka laba nin oo walaala ah buu doonaya in la iska hor keeno camru bnu zubayrkii baa ciidankii loo diray waxaa la magaalada maka qabo uu tegey waa la wada kulmay masaajidka meel u dhow dagaal baa dhacay dhanka cabdillahi ibnu zubayr waxa uu hogaaminaya ninka la dhahda cabdillaahi ibnu safwan ibnu umay safwan ibnu umaya waa ninuu dhalay umaya ibnu khalaf wey cabdillahi ibnu safwan ibnu umaya ibnu khalaf wey dagaalkii markii uu dhacay waxaa la jibiyey ciidankii camru bnu zubayr ee ka yimi magaalada make ee camru bnu saciid ibnu alcaas uu soo diray ayaa la jebiyey marka walaalayaal cabdillahi eh, bn zubayr cabdillahi bn zubayr ciidankiisii baa markaa gacan sarraaday way qabteen marka wuxuu qabtay walaalkiisii lasoo diray camru bni zubayr lo odhan jiray jeelku dhigay marka xabsiguu geeyey haddaba waxaa si guud u shaac baxay arrinkii markaa cabdillahi bni zubayr ayaa dhulka xijaaz oo dhan markaa ka shaac baxayoo in uu markaa kasoo horjeestay baycada ninka la dhahda yaziid ibnu mucaawiya ayaa shaacbaxday marka tanka kalena xuseen ibnu cali laftigiisa oo magaalada maka jooga isaga waxa u soo gaadhaysay mar walba waraaqa u iman iyo kutub ka imanaysay magaala wadanka ciraaq bay ka imanaysa iyo kuufay marba soo ayay ka imanayeen waraaqahaas ay leeyihiin ay ugu yeedhayaan in uu yimaado magaalada kuufa inuu yimaado kadib markii ay maqleen yacni in mucaawiya radi allahu canhu uu dhintay oo una uga dambeeyey yeziid uu ka dambeeyey iyo sidoo kale markay maqleen in xusein uu kasoo firdhaday ama soo orday magaaladii madiino maka uu yimi isagoo diidan markaa baycada yaziid marka waraaqa fara badan ba u yimi oo ka dalbanaya beledka la dhahdo ciraaq uu yimaado waxaa ka mid ah raggii yimi ninka la dhahdo qays ibnu mashar asaydawi cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu lkawa alarxabi camaara ibnu cabdillahi saluli boqol iyo konton warqadood ama boqol iyo konton kitaab ayaa loo keeno qof mid walba ay ku saxeixan tahay baycadan kula galay iyo iminka kale waxaan ku dhaaranay inaan kuu dhimanay marka waraaqihii marka ay ku farabateen marka xuseen ibnu cali radi allahu canhu ayaa wuxuu diray walaalayaal nin ay ilmaadeer yihiin oo la dhahdo muslim ibnu caqiil raximahullah oo ay ilmaadeer yihiin waxaa dhale caqiil ibnu abiaalib caqiilna waxa weeye waa caliy ibnu abiaalib walaalkii weeye waana saxaabi caqiil radi allahu canhu wa marka waa ilmaadeer oo caqiil dee adeer buu u yahay marka xuseen u noqonaya marka ilmaadeer weye muslim ibnu caqiil iyo marka xuseen ibnu cali in adeerkiibu markaa diray muslim bnu caqiil raximahullah ayuu wuxuu u diray dhulka ciraaq bal hadde in uu soo fiirfiiriyo xaqiiqada wixii ka jira markaa dhulka ciraaq uu soo fiirfiiriyo iyo bal in laysku waafaqsan yahay warkan waraaqaha lasoo diray in waxaan wax ka jiraan muslim wuu baxay markaa muslim ibnu caqiil wuu baxay magaalada madiinuu sii maray laba nin buu ka kaxaystay oo waddada tusaya ama jidkii bal halkaa dhulka kuufa tusaya ayuu markaa sii kaxaystay way baxeen marka intii jidka lagu soo jiray labadiinina nine wadadan tusayay ayaa midkood wuu dhintay haraad baa loo dhintay marka haraad badan baa jiray safarkuna wuu dheeraa kii labaadna wuu dhintay calaa kulli xaal deetana cid buu soo diray markaa muslim ibnu caqiil isagoo la tashanaya xusein ibnu cali oo uu leeyahay maxaa sameeyaa wuxuu ku dhahay markaa xusein wuxuu usoo bandhigay inuu galo magaalada kuufa magaaladaba gal muslim ibnu caqiil magaaladii buu galay kuufe loodhan jiray wuxuu ku degey markaa nin la dhaho muslim ibnu cawjasat al asadi ninkaasu kusoo degay wuu hoyday kolkaa dadkiibaa ismaqashiiyey war nin ka socda xusein ibnu cali sibtu rasuulilah sayidu shabaabi ahli ljanna allahu akbar oo baycada ninkaynu la gelaynayba nin matalaya baa yimi magaaladii kuufe waa laysku soo biya shubay marka waa la yimi meesha baycadii bay la galeen ah, xuseen bay la galeen markhaatina waxaa ka ahaa marka ninkii damateriyey xusein oo ah muslim bnu caqili naadirki subxaan allah halkiibaa markaa eh, waraaqo fara badan lagu kala seexday way ku dhaarteen marka waxay ku dhaarteen inay u hiilinayaan oo ay u gargaarayaan subxaan allah way farabateen ilaa iyo labiyo toban kun baa la dhahaa oo nin ayaa markaa halkaas ku duugay qalinka inay baycada la galeen xusein ibnu cali markaasi haddana kasii bateeno sideed iyo toban kun bay gaadheen marka tamanta cashar alf sideed iyo toban kun oo markaa shaksi ayaa baycada la gashay markaa magaalada kuufa kula gashay xusein ibnu cali markuu akiiday ee uu hubsaday markaa muslim ibnu caqiiliin dadkani ay ku dhaarteen oo ay dhaheen waanu dagaalamayna xitaa hadday dagaalba noqoto heshiiskana waxaanu la galnay xusein ayuu haddaba muslim ibnu caqiil wuxuu soo diray warqad buu soo diraya farriin buu u diray xusein wuxuu ku yidhi waxaad kaalidaa dhulka ciraaq kaalay kolkaa wuu soo baxay magaalada maka ayuu ka baxay laakiin arrinkii markaa muslim ibnu caqiila dee magaalada kuufo uu joogay ayaa arrinkiisiibaa dee baahayla sideed iyo toban kun oo nin oo bayca gelaysaa wax qarsoomaysa maa marka ninkii ka telinaya magaalada kuufa oo barasaabka ah wuxuu ahaa saxaabiga la dhaho nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma nucmaan baa markaa warkiibuu maqlay kolka dadkii buu u khudbadaya wuxuu leeyahay war ballantiinnii markii hore aa gasheen reer ciraaqi ha ka bixinila baycada yaziid bad la gasheene ha ka bixina baycadiinna ha burinina laakiin nucmaan ibnu bashiir markii uu yaziid oo ah haddee khaliifkii joogay magaalada dee markaa dimashiqa ama suuriya joogay markii uu maqlay in uu yacni rag intaa leeg waxba ka qaban kari waayey ayuu casilay deli nucmaanna waa nin saxaabiya waa nin xishoonaya ilaahay ka cabsanaya shubahaad iyo markaa waxba kuma dilaya ama waxba kuma qaadaya radia allahu canh marka xikmadu ilaahay uu ka wata bay ahayd ninkii nucmaane saxaabiga ahaa isaga meeshu waaba laga casilay kolkaa wuxuu soo magacaabay yeziid wuxuu soo magacaabay nin kale oo la dhaho cubaydillahi bnu ziyaad waana ninkaynu ka sheekaynayno aynu lahayn waali markii horeba ka ahaa magaalada basra sida la sheegayana yeziid iyo iyo cubaydillahi ibni ziyaadka kan markii horeba way isnecbaayeenoo yeziid ibnu mucaawiya markii horeba ninkan wuu necba laakiin wuxuuna doonaya weliba inuu xitaa ka casilo sida la sheegayo magaalada basre inuu ka casilo ayuu doonayay laakiin nin la odhan jiray markaa sar oo la fadhiisan jiray yeziid ibnu mucaawiya ayaa wuxuu u ishaaray ama wuxuu tala ahaan u bixiyey in markaa mowqifkaasi uu ku habboon yahay ninka la dhahdo cubaydillahi ibnu ziyaad oo ahaa markaa nin adag ahaa daalimna ahaa marka nina yani xaqdarro xitaa dadka ku dilaya marka dambena waynu garan doonaa insha allahu tacaala markaynoo soo socoto ee aynu arki doono marka qaabka loo dilay marka xusein ibnu cali radia allahu canhu arda calaa kulli xaal ninkii cubaydillahi ibnu ziyaad waxaa madax looga dhigay kuufo iyo basre labadaba waa loo dhiib wuu soo baxay marka cubaydillahi ibnu ziyaad kuufuu yimi isagoo afka soo duubtay marada afka iskaga soo duubay buu yimi wuxuu soo dhex galay marka magaaladii kuufa dadku waxay sugayaan xuseen ibnu cali ilan isagay beecada la galeene waxay moodeen ninkan afka soo duubtay inuu yahay xusein way soo dhoweeyeen iyagoo leh marxaban yabni binti rasuulilah soo dhowo wiilkii ay dhashay inantii rasuulka wiilkii ay dhashay u soo dhowo subxaan allah isaguna saasuu u fiirinayaayo wuxuu eegayaa marka raggiibuu saa wada fiirinay markay muddo markaa ay dadkii marba soo dhoweynaya lahayn xusein baa soo galay magaaladii ayaa loo sheegay inuu ninkani aanu ahaynba xuseyne uu yahay cubaydilaahi ibnu ziyaad ninkii basra markii horeba haystay subxaan allah isna markuu taxqiiqiyey u arrintii hubsaday in magaalada kuufa ay ruxasan tahay oo ay bayco la galeen marka xusein ibnu cali ay la galeen ayuu horta wuxuu tegey qasrigii buu tegey kuufa ama qasrigii madaxtooyada ama lagu qaabilayey barasaabka ninkii ah dabadeedna dadkiibuu isugu yeedhay asalaatu jaamica salaada isugu kal dadkii oo isu yimaadeen wuu u khudbaday marka khudbad markaa loogu hanjabayo subxaan allah lagu caga jugleynayo raggii dadkii deganaa magaalada kuufa oo uu leeyahay waxay magacaabay amiirulmuminiin yaziid ibnu mucaawiya baa isoo magacaabay wuxuuna i faray in aan markaa hagaajiyo oo aan wanaajiyo ciddii i iyo ciddii i adeecda iyo sidoo kale inaan gacan bir ah ku qabto ciddii shakigu uu ku jiro iyo ciddii caasidaba marka meeshiibuu ka degey mimbarkiibuu ka degey markaa meeshuu ka khudbadaynayey wuxuu isugu yeedhay haddana salaadiintii iyo kaaba coqoladii garaadad garaadkii iyo malaaqyadii raggii madaxda ahaa ee qabaa'ilada madaxda u ahaa kaaba salaadiintoodii iyo de markaa coqoladoodii iyo garaadadoodii ayaa la yeedhay wuxuu dhahay dhegaysta waa inaad ii qortaan buu yidhi qof kastaoo ka mida ah min alxaruuriyiin xaruuriyiintu waayo xaruuriyiinta walaalayaal waxa weeye taariikhda waxaad ku maqlaysaa xaruuriyiin iyo khawaarij khawaarijda iyo marka xaruuriyiintu waa isku mid waxa loogu bixiye waxa weeye khawaarijtu waa kuwii marka ku baxay marka cali bn abi aalib weeye ayaa la dhadaa khawaarij waa kuwii madhabka qaldan haystay marka xaruuriyinna waa loogu yeedhaayo meeshii ugu horreysay markay ciidankii cali bin abitaalib ay ka baxeen ayaa meel la dhahdo xaruuriya ayay isugu tageen oo ay ku shireen deetana xaruuriyiin baa loogu yeedha marka haddaad maqashid taariikhda xaruuriyiin ama khawaarij haddaad maqashid waa isku mid calaa kulli xaal walaalayaal xaruuriyiintaas ama wuxuu ugu jeedaa dadka khawaarijda ee magaaladiinan jooga iisoo qora buu yidhi iyo dadka shakigu ku jiro iyo dadka markaa diidan markaa yaziid ibnu macaawiya ciddii kasoo horjeeday soo qora haddaad soo qori weydaanna waan idin salbin wuu hanjabayaa markaa waana cagajuglayntii ugu dambaysay iyo waciidkiisii aa laydin salbin waa laydin dili subxaan allah waxaana laydinka qaadi buu leeyahay magacan saldaannimada ama coqalnimada iyo xoolaha laydinka siiya diiwaanka ee dowladda islaamku wakhtigaad qof kastaba waxay siinaysa markaa dee mushahar bay siinaysa mushaharkana waa laydin diidaya waa loo cagajugleeyey dabadeedna haddana cubaydillah ibnu ziyaad wuxuu diray nin kaloo jaarjuus ah ama basaasa buu diray il buu dirsaday u soo basaasta wax marka ninkaasina waxa la dhahaa mawli uu ahaa reer bani tamiim waxaana loo dhiibay ama uu haystay saddex kun oo dirham lacag gaadhiis kolka ninkaasina wuxuu iska dhigay sidii ninka yimi magaalada ximis oo suuriya ah buu ka yimi ayuu iska dhigayey subxaan allah wuxuu raadiyey meeshan ay reer kuufa baycada ay ku galaan iyo gurigan uu joogo muslim ibnu caqiil buu raadiyey wuu tegey marba meel buu galaa calaa kulli xaal ugu dambeyn wuxuu ogaaday oo loo tilmaamay in uu muslim ibnu caqiil uu degan yahay guriga ninka la dhado hani ibnu curwa gurigii buu tegey wuxuu yidhi waxaan ahay nin markaa muslina waxaan doonaya inaan baycada xusein aan la galo lacagna waan sidaa saddex kunoo dirham subxaan allah baycadii bay ka qaadeen lacagtiina waxaa loo dhiibay nin la odhan jiray thamamata sa'id oo ahaa ninkii markaa maqal hayeenka ama lacagta ururinayay oo kolkaasi hub ugu soo iibiyo show ninkaniba waa basaaskii weeye waana jaatuuskii waana ishii markaa cubaydillaah ibnu ziyaad uu soo dirsaday halkii buu joogay arrintoodii oo dhan buu fahmay marka qorshahoodii oo dhan buu ogaad markuu muddo halkii joogay ayuu haddaba basaaskii wuxuu ku noqday qasrigii uu joogay markaa cubaydillahi ibnu ziyaad warkii buu sheegay dee guriga uu joogo markaa muslim ibnu caqiil iyo cidda gurigale iyo arrintii oo dhan buu markaa sheegay subxaan allah haddana waxaa dhacday walaalayaal arrin kala dhacday arrinta kale dhacday waxay ahayd ninka la dhaho shurayk ibnu al acwar oo ka mid ahaa kaaba qabiiladii ama madaxdii iyo umaradii raggii markaa qabaa'iladii deganaa magaalada kuufo raggii madaxda u ahaa ayaa wuxuu u diray ninkii la odhan jiray hani ibnu mascuud hani ibnu mascuudna waa ninka uu guriga muslim ibnu caqiil uu joogo ninka iskale ayuu cid buu u dara wuxuu ku yidhi iigu yeedh ninka la ydhahdo muslim ibnu caqiil oo cubaydillahi ibnu ziyaad ninkii bara sahabka ka ahaaba isoo siyaaranayay oo isoo booqanayay marka waxaad timaadaa gurigeyga kaalay ku dheh marka meel buu isku qarinayaa ninkan haba dila muslimna caqilha dila ninkan marka ayn ka raaxaysanabe subxaan allah sidaasuu marka ninkii shurayk ibnulacwar loodhan jira uu ku teliyey wuu soo baxay marka muslim ibnu caqil wuxuu yimi gurigii shurayk buu yimi ama ibnulacwar buu yimi dabadeedna wuxuu ku yidhi war guriga halkan isku qari kadibna waxaan odhanayaa biyo isiiya uctuunii maan war biyo isiiya markaad maqashid biyo isiiya macnaheed waxa weeye ninkan kusoo baxoo dil ninka la dhaa cubaydillaahi ibnu ziyaad waa nin marka horeba daalimee ninkan marka markan kuu dhahdo kelmaddan yani qarsoon ee biyo isiiya markaad maqashid soo baxoo ninka dil calaa kulli xaal ninkii la odhan jiray cubaydillahi ibnu ziyaad wuu yimi sariirtii buu la fadhiistay markaa shurayk buu la fadhiistay ninkii uu soo booqanayay deetana ninkii baa wuxuu ihi asqinii maa war biyo isiiya muslim ibnu caqli wuu soo bixi waayey subxaan allah wuxuu dhahay haddana b a c saddex jeer buu ku celiyay b a c b a c markii dambe wuxuu yidhi b a c xitaa aniga naftaydaba aad raac aan ku dhinta aan ku dhintay xitaa biyahaasi anigu aan ku dhintay biyahaysii oo uga jeeda xitaa seeftaasi anigana haygu dhaacdee yacni dee ninkii waa kan halkan jooga aan kusoo shirqoole subxaan allah kale iyo dil deetana waxaa fahmay ninkii cubaydillah ibnu ziyaad loodhan jiray mawla uu lahaa deetana wuu iiljabiyo wuxuu yidhi meesha shirqool baa ka socda wuu hinqaday markaa ninkii cubaydilah ibni ziyaad la odhan jiray si oroda buu ku dhaafay meesha markaasuu wuxu uhi war balowkaadi waan kuu dardaarmaya wuxu uhi war waan kugu soo noqonaya waa orday marka kadibna markuu ninkii cubaydillahi ibnu ziyaad meeshii ka baxay ayuu shurayk wuxuu ku yihi muslim bu wuxuu ku yihi muslim ibna caqiil war maxaa kuu diiday inaad soo baxdid maxaa kuu diiday inaad soo baxdid muslim ibnu caqiil yacni nin wuxuu haa la kacabsi leh subxaan allah sababta aan riwaayadan aanuu soo qaadanaya walaaliil waxa weeye yacnii qofku xitaa haddii aad col aad cid la tahay waa inaad alla cabsi leedahay iyo taqwo aad leedahay ood ilahay ka cabsanayso subxaanahu watacaala wuxuu dhahay muslim ibnu caqiil radi allahu canhu waxaan xasuustay buu ihi rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam oo leh ama waxa iga soo gaadhay aliimaanu qaydu lfatxi iimaanku waa xadhigga markaa shirqoolka yacni shirqoolku kaa ilaalinaya laa yaftak mu'min qof mu'mina ma shirqoolo dadka kale oo qaab khiyaano ah kuma dilo subxaan allah qofka haddaad doonaysa inaad dagaalantid dee bannaankaa kaaday maxaad qaab shirqoole ugu dilaysaa marka walaalayaal wuxuu yidhi sidoo kale arrintaa waan xasuustay buu yidhi waxaan kaloo karaahiyeystaa ma aan nacay in aan gurigaaga qofku dilo arrintaana waa arrin aan markaa yacni aan karaahiyeystay buu yidhi marka isagoo jaanis haysta ninkii ugu daalimsanaa cubaydillahi ibnu ziyaad isagoo dili karaya ayuu marka xadiiska uu xasuustay ayuu iyuu markaa uuga joogay marka marka ninka halkaa waxaa inooga muuqanaysaa inuu ahaa nin alla ka cabsile oo taqwo lehoo yacni aan shubha wax ku dilaynin iyo ismoodsin wax ku dilaynin haddii uu markaa dil iyo dagaal iyo fitna ay timaadana dee isagoo bannaanka laysgu soo baxa ha layslahayo laakiin shirqool iyo yacni dhagar laysu maleegiyo waxaasi ma aha markaa sifo mu'min calaa kulli xaal walaalayaal ninkii shurayk la odhan jiray nin xanuunsanaya buu ahaa isaguna saddex casho markaa mabuu sii nooleen wuu dhintay dabadeedna cubaydillahi ibnu ziyaad ba wuxuu ku noqday qasrigiibuu ku noqday marka wuxuu yidhi ninka la dhahda hani ibnu mascuud oo ahaa de ninkii hooyey ama magangeliyey geliyey muslim caqiil ninkii magan geliyey ee gurigiisa u degenaa ayuu yihi ninkaas horta muxuu igu iman waay ila umaradii kale iyo kaaba qabiiladii kale waa kuwana waa ii yimaadaana way soo salaamaane ninkaasi intaan magaalada imay muu soo salaamin marka isaguna wuxuu iska dhigayeen sidii nin xanuunsanoo inuu xanuunsanayo iska dhigay subxaan allah marka waxay dhaheen dee ninkaasi wuu cabanaya ayo wuxuu leeyay waan xanuunsanaya wuxuu yidhi miyaana warkii isoo gaadhin inuu ninkaasi fadhiyo ama uu fadhiisto gurigiisa albaabkiisa miyaanu fadhiisanin ninkan wuxuu <laughs> leeyahay sirdoonno iyo markaa balaayooyin jawaasiisa iyo dad markaa warka u keena subxaan allah inuu gurigiisa fadhiisto miyaan lai sheegin iminka baxo ninka halay keeno kaaba qabiiladii dadkii salaadintii coqoladii soo kaxeeyey ninkii laodhan jira hani ibnu mascuud waxay usoo geliyeen marka cubaydillah ibnu ziyaad baa loo soo geliyey qasrigiisii marka cubaydillahi baa wuxuu yidhi markuu soo galay markaa ninkii hani ibnu mascuud loodhan jiray gabay buu tiriye uu leeyahay uriidu xayaatahu anigu noloshiisaan raadinaya ma raadacaynaya wa yuriidu qatliisna wuxuu raadinaya dilkaygi waa hadal markaa yacni uu ku tusayo marka in warkiisii ninka lahayo hayo deetana cubaydillahi ibnu ziyaad ba wuxuu ku yidhi hani ibnu mascuud ba wuxuu ku yihi me ninkii muslim ibnu odhan jir wuxuu dhahay markaa dee ma garanay deetana wuxuu ku yidhi ninkii jaajuuska ahaa waa ninkii sheeganayey jaajuuskii iyo basaaskii ishii aynu lahayn wuxuu iska dhigayay sidii ninka yimi magaalada ximis ee lacagtana siiyey ee la yidhi hubkaa lagu soo iibiyo ee warkii ogaaday basaaskii unbaa lagu yihi war kac istaag basaaskii unbaa saa isu taagay markaasuu yihi ninkan ma garan khalaas usqida fii yadihi markaasuu niyad jabay marka marka wuxuu ogaaday in ninkii shawuu imi yimiba inuu basaas ahaa subxaan allah kol haddii ninkaasi dee meesha uu yimina wuu niyad jabay ninkii deetana wuxuu yidhi cubaydillahi ibnu ziyaad baa wuxuu yidhi iikan ninkii muslim caqil caqiil odhan jiray subxaan allah marka wuxuu dhahay haani ibnu mascuud ilaah baan ku dhaartay buu leey hadduu xitaa lugahayga hoostiisa uu ku jiro yacni lugahayga sare uma qaadayo yacni kuma keenayo ninaan magangeliyey oo martidayda ah intaan soo qaado dil miyaan ku marti sooraa subxaan allah maaha sifo mu'min wey aha sifo mu'min qof aad nabadgelyo siisay ama magangelyo aad siisay inaad haddana soo qaadid ood soo kaxaysid oad u horseedid dilkiisa subxaan allah waa arrin markaa subxaanalla wey waana dhaqan ay muslimiintu lahaayeen iyo dhaqan weliba khaasatan ay ku caan yihiin dadka soomaalida waxyaalaha lagu ammaano ay caanka ku yihiin international yacni dunida oo dhan ay kaga socon yihiin waxaa ka mida ah dadka soomaalidu in ay ruuxa magangelyo markaa dalbada in ay magangelyo siin jireen oo xitaa iyagu hadday doonaan ha dhintaan ama ha madhaane subxaan allah in ay magangelyada cidday magangelyada ay siiyeen ay difaaci jireen marka waxay ahayd sifooyinka wanaagsan oo ibnu batuta yani ninkii lo odhan jira baxaarka ahaa ma yani badmaxaha ayaa toddoba boqol oo sannadood ka hor sida la sheegaya wuxuu yimi dhulka ay soomaalidu degto magaaladaas saylac buu kasoo galay ilama iyo maqdisho halkaasuu maray oo dhulka soomaalidu ay degto o dhan buu maray waxyaalaha uu sheegayo toddoba boqol oo sannadood ka hor wuxuu sheegayaa oo ay soomaalidu caan ku ahayd oo internationally caalami ay ku ahayd in ay dhaqanka lahaayeen ah qofka magangelyada weydiista in ay magangelyo siiyaan oo ay isaga awgii xitaa u dhintaan subxaan marka ninkan laftigiisuna yani sifooyinka noocaas oo lahaayo wuxuu leeyahay nin magangelyo ay weydiisto gurigeyga jooga sidee baan usoo qaado aan ugu casuumayaa dilkiisa ugu yaraan dhaho anigu iga bax markaa dil haddaad doonaysta ma qabso laakiin gurigeyga intuu joogo ma ogolaanayo deetana wuxuu dhahay marka cibaydillaahi ibnu ziyadkii iisoo dhoweeye buu yidhi ninkan waa loo soo dhoweeyey deetana xadiid ah yani bir xadiida ah buu sitay ama xarba ah. yani mindi roob sida xadiid oo kala halkaa wejiguu kaga dhuftay hani ibnu mascuud waxaa jabay markaa isha maaragtay hoosteeda lafta isha ka hoosaysa iyo sanka o dhan baa isku jabay markuu dhiiggii uu ka yimi ayuu wuxuu doonay inuu halabsado ama uu qabsado seef uu nin askariyo meeshu joogay uu lahaa ninkiiba ka difaacday marka seeftiisii subxaan allah deetana ninka cubaydillahi ibnu ziyaad ba wuxuu i waxa ii banaan dhiiggaaga ii banaan waan ku dilaya xaruuriya intaad ka mid tahay khawaarijtaad ka mid tahay waa lagu dilaya wuu xabisayba kolkaa waxa dhacday walaalayaal ninkii muslim ibnu caqiil baa warkiibaa gaadhay oo leh la leeyahay ninkii hani ibnu mascuud ee kumarti sooray gurigiisa deganaydba waaba la xabisayba isna wuu soo baxay isagoo marka dadkii uu la ballansanaayi lahaa uu dhaaraniye lahaa waan kula dagaalamaynaayo xusein ibnu cali baanu difaacaynaa leh isagoo markaa u yeedhay marka shicaar bayla shicaarku waa maxay waa halhays wax lagu halhays dagaal marka la gelayo waxbaa halhays laga dhigtaa marka yaa mansuur amit saasoo kale wax halhays ah bay lahaayeen marka isu soo baxeen waa la soo ururay marka imisaa isu soo aruuray walaalayaal ma garanaysaan sideed iyo toban kun baynu nidhi ayaa qalinka ku duugay oo ku dhaartay inay difaacayaan xusein ibnu cali radia allahu canhu oo ayna beecada la galeen afar kun oo keliya yimi goobta afar kun oo keliya ayaa yimi subxaan allah oo la sheegaya waxaa ka mid ah ninka la dhaha mukhtaar ibnu cubayd eh, athaqafi alkadaab ninka la dhaha weeye ahlu sunna ay dhahaan dadka muslimiinta sunnadu kadaab waa beenaale laakiin shiicadu ay u taqaanaan de nin heer sare ah khaalid ibnu waliid oo kale ba u yaqaanaan waaba khaalidkooda iyaga subxaan allah laakiin muslimiinta sunnadu waa kadaab bay dhahaan athaqafi oo ay ku tilmaamaan labadii nin ee nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laba beenaalayaala ayaa ka soo baxaya qabaa'ilka reer thaqiif midina waxa weeye xajaaj ibnu yuusuf athaqafi iyo markaa mukhtaar ibnu cubayd athaqafi alkadaab weeye labadaa nin culamaau sunna iyo muslimiinta eh, ay dhahaan laakiin shiicada agtooda iyagu waxay dhahaan waa geesiga iyagoo khaalid oo kale uu yahay khaalid ibn waliid oo kale ayuu yahay walciyaadu billah eh, fitnada intaa leeg iyo markaa beentaas isugu sheekeeyaane eh. calaa kulli xaal ninkaasna ka mid buu ahabaa la yidhi iyo markaa calan akhtara ama dooga buu soo qaatay iyo marka eh, nin la odhan jiray ubayd eh, ama cabdullahi ibnu alxaris isaguna raayo cad cas ama calan cas buu sitay afar kun bay ahaayeen gidaarkii ama qasrigii marka eh, ninkii la odhan jiray cubaydillahi ibnu ziyad ayay weerareen ama aaggiisi ay yimaadeen laakiin cajiibku waxa ah ninkii cubaydillaahi ibnu ziyaad lo odhan jiray wuxuu ururiyey markii horeba maaragtay kaaba qabiilada iyo salaadiinta coqalada maaragtay ragga qabaa'ilada madaxda u ah oo dhan ayuu ururiyey oo isugu keenay qasriga uu isugu keenay isagoo doonaya inuu kala hadlo arrinkii hani ibnu mascuud dabadeedna maxaa dhacay walaalayaal markii uu maqlay in ninkii muslim ibnu caqiil iyo ciidankiisii ay albaabka qasriga taagan yihiin albaabkunbuu soo xidhay subxaan deetana wuxuu faray odayaashii meesha joogay la hadla nimankan ciidanka muslimna caqil ragga la socda la hadla marka marba nin baa odayaba meesha soo istaagayo wuxuu leeyahay waar iskaga taga oo faraha qabiilkii haddaad tihidiin reer bani fulan reer habiil haddaad tihidiin ninka muslimna caqil faraha ka qaada marka marba mid baa siibanayo ordayo qabiilba mar odayar meel ka baxayo orday dumarkiibaa soo ororo nin walba gabadh kastaaba wiilkeedii ku dhegtay iyadoo leh ciidan weyn ba wuxuu ka imanaya dhulka sham eh, waa layna jebinaya subxaan allah way siibteen marka reer ciraaqiga markaa sifadii xilliga lagu yaqaanay falkii ay kula kaceen caliy bn abi aalib imaamkii weynaa ayaa halkan haddana mar laba soo noqday subxaan allah muslim bnu caqiil oo sideed iyo toban kun ay markaa ballanta ay kala galeen afar kun baa ka yimi baynu nidhi afartii kun waa la kala yaacay marka subaxii markii la gaadhay shan boqol yani gelinkii dambe maalintaa markii la joogay shan boqol oo keliyaa la joogay saddex kun iyo shan boqol baa firdhatay subxaan allah haddana muddo yar markii la joogay laba boqol oo kalea firdhada saddex boqol baa soo hadhay haddana wixii o dhan way firdhadan soddon keliyaa soo hadhay salaadii maqrib markii uu tukaday uu baxay toban qof baa la joogay subxaan allah markuu yaro madoobaatay keligii buu noqon keligii ayuu noqday reer ciraaq saasi khuzlaan ay ugu sameeyeen oo ay hoojiyeen ninkii markaa muslim bnu caqiil llah calaa kulli xaal markuu keligii uu noqday meeluu qabtuu garan waayey waddadii iyo jidkii ma garanay cid hoysana wuu waayey subxaan allah markaa mugdiga iyo buu iska dhex galay meeluu qabtana wuu garan waayey dabadeedna albaab buu ku garaacay yani albaab buu garaacay guri baa kasoo horbaxay albaab buu garaacay gabadh baa ka furtay gabadh lo odhan jira dawaca sida la sheegayo dabadeedna gabadhaasina waxay sugaysaa wiil ay dhashay oo dadkan la baxay ayay sugaysa marka muslimna caqiil ba wuxuu ku yidhi waraabi biyo la siiyo marka waa la waraabiyey dabadeedna gurigeedii bay gashay markii biyihii siisay way iska noqotay haddana muddo yar markii ay joogtay albaabkii furtay mise ninkii weli halkiibuu taagan yahy way shakiday markaa way yaabtay waxay tidhi miyaanad biyo cabbin haa buu yidhi ninkii marka waxay tidhi maxaad gurigaaga u aadi weyd wuu aamusay way ku celisay war maxaad gurigaaga u aadi weyd wuu aamusay saddex jeer markay ku celcelisay ee uu aamusay muslim caqiil ayuu markii dambe wuxuu idhi waxaan ahay ninka la raadacaynaye muslim caqiil la dhaho nimanka reer kuufana been bay ii sheegeen wayna ikadiyeen subxaan allah waraaqihii beenta ahaa ee xuseen ibnu cali ay u qoreen wax ka jiraa ma jiraan been bay sheegano keligii baan ka marayaa ayuu yidhi waxay gabadhii baa ku jiri waar bal soo gal gurigi gurigiibuu soo galay kolkan marka qol bay geysay gurigeedu marka malaa dhowr qol buu ahaa qol bay geysay subxaan allah qolkiiba waxa markaa ay malaa cunto ugu geysay deetana waxaa yimi wiilkii ay sugaysay baa yimi ayaa yimi markaa wiilkiiba wuxuu arkay haweenaydan ama hooyadiiyo markaa marna socodkeedii u badbatayo marba gurigan gelayso marba waxaan qaad marba waxaan qaad wax inay jiraan buu dareemay marka marka wuu dhaariyo wuxuu ihi maxaa jiro oo calaa kulli xaal markii dambe way u sheegtay haweenaydii waxay tiri ninkii muslimna caqiil loodhan jiray ayaa gurigan jooga oo qolkan ku jira habeenkii wuu seexday subaxii markii lasoo kacay ayaa maalintii waxa ama habeenkii ama salaada cisho meelahaas ayaa ninkii cubadillahi bnu ziyad loodhan jira dadkii u khudbadeeyey isagoo u tahdiidinaya oo cagajugleynayo oo hanjabaya subxaan allah oo leh qofkii laga helo muslim caqiil gurigiisa ciddii laga helo dhiiggiisa wuu bannaan yahy askartiisii buu diray wuxuu yidhi haddaad soo hesheen diyadiisii iyo magtiisii oo dhammaystiran baa laydin siinay subxaan allah dabadeedna wiilkii markaa ay dhashay haweeneydaasi ay dhashay dee gurigii muslima caqiil uu ku gabanayaa ama ku qarsoonaa joogay ayaa soo baxa wuxuu u warramay nin laodhan jiray cabdiraxmaan ibnu maxamed ibn alashcati laodhan jiray ayuu warkii u sheegay malaa laga yaaba inay xagga hooye ka walaala ahaayeen kiina aabihii buu usii sheegay aabihiina wuxuu la fadhiiyey cubaydillahi ibnu ziyaad baabuu la fadhiya marka ninkanna waa nin waxba kama baxsanayaan u arkay marka in dhegta wax loo saaray markaasuu muxuu kuu sheegaya ninkani muxuu sir ahaan kugu sheegaya markaasuu wuxuu ii sheegay in ninkii muslimna caqil uu joogo guri ka mida guryahayaga markaasuu soco war iminka naa weekend saacaddan lagu jiro weekend ninka muslima caqilidho ah. ciidan buu diray ninkii markaa askarta madaxda u ahaa buu ku iminka raac toddobaatan nin ilaa siddeetan nin fardafuule ayuu ku daray waxaa yidhi soo kaxeeye muslim macaqilo halkay joogaan waxba iska haynunba gurigiisii ama daartiisii unbaa lasoo isku weer ama waa lasoo hareereeyey un subxaan allah marka gurigiiba unbaa isdhaha markaa gala waa markaa seeftu buu lasoo baxay markuu dareemay inay cidi timi cidi way u geli kari weyda saddex jeer bay isku dayeen dhaawac baa la gaadhsiiyey halkaa labada dibnood baa dhiig badan un ka daato dhaawac uu kasoo gaadhay markay geli kari waayeen gurigii ay markaa dhagxaan ay ku tuureen iyo markaa mala Eh, yacni laamo ololaya oo dab ku socda guriga ku tuureen iyagoo ku cabsi gelinaya ama doonaya inu guriga ku dumiyaan markii ay awoodi kari waayeen ayaa nin ladhada dhahda cabdiraxmaan bin maxamed baa yidhi war ammaan baanu ku sinaynayo soo bax kolkaasu soo baxay waxay ka qaadeen markaa hubkiibay ka qaadeen iyo safety uu sitay kadibna baqashiibay saareen baqal bay ku xambaareen ay saareen marka wuxuu ogaaday ninkii la odhan jiray muslim macaqiilo raximahullah in uu maqtuul yahay oo la dilayo oo kolleyba cubaydillahi bnu ziyaad loo geenayo la dilayo markaasuu ooyey marka waxay dhaheen maxaad la ooynaysaa aad la ilmaynaysa kasuu uri ilaah baan ku dhaartay lama ilmaynayo yacni waxay ku dhaheen maxaad la ooyeysaa nin waxa dalbanaysid oo kale yacni dalbada nin ooye ma ahe adu maxaad la ooyeysa markaasuu uri anuu naftayda uma oynaye waxaan u oynayaa marka xuseyn ibnu cali iyo iyo aalal xusein carruurtii marka iyo ubadkii xusein uu dhalay iyo xusein banu ooynaya oo ka soo baxay buu yidhi magaalada maka ka soo baxay subxaan allah oo marka ay khudullaan ay ku sameeyeen iyo iyo cid fariin iga gaadhsiisa cid u sheegaysa marka nimankii ay ka baxeen iyo reer kuufa inaan laysku hadlayn karin ayaa u sheegay arrintaasaan ka eeginaya buu yidhi ka murugaysana subxaan allah calaa kulli xaal waa la kaxeeyey ninkii markaa muslim bnu caqiil waxaa loo geliyey qasriga cubaydillah ibnu ziyaad eh, adigu sheeko dheer iyo xiwaar baa dhex maray eh, markaasu wuxuu yidhi ibnu ziyaad baa wuxuu yidhi waan ku dilayaa markaasuu dhahay muslimna caqil ii ogole waayihian dardaarme dardaaran buu yidhi kolkaasu dadkiibu saa u fiirfiiriyey sidaa u fiirfiiriyey marka wuxuu arkay nin la dhahdo cumar ibnu sacad ibn alwaqaas sacad ibnu waqaas baa dhal marka cumar bu wuxuu ku yidhi war war baan kuu sheegayaa si sir ah saddex arrimood buu sheegay marka wuxuu yidhi horta dayn baa laygu leeyahay toddoba boqol oo dirham ah ee iga bix ayuu yidhi sidoo kale ninkani markuu idilo cubaydillah ibnu zayaadka la dhahaa bal ugu yaraan waxaad aastaa meydkayga aasa oo bal meydkayga astura subxaan allah sidoo kale wuxuu yidhi ninkii xuseyn ibnu calina uu soo baxay maanta ama berri buu soo baxayaa oo magaaladii uu jidku ku soo jiraay ee cid u dirbal u sheegta wixii dhacay iyo nimankaas reer kuufa siday uga baxeen subxaan allah ama khudulaanka ay ugu sameeyeen ilaa hadduu magaaladii maka iska joogo ama meel kale uu iska joogaa warka uu ehelo un si unbay u dhaci lahayd laakiin ninkii wuu soo baxay already oo wuxuu isku halaynayaa in siddeed iyo toban kun oo nini ay bayca la gashay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah sala allahu alayh wasalam saddexdii arrimood buu sheegay cumar ibnu sacd wuxuu ku yidhi cubaydilaahi muxuu kugu dhahay sheeg uu sheegay saddexdiiba subxaan allah marka ibnu ziyaad ba wuxuu yidhi hala dilo marka waa la dilay waa la qabtay marka waa la kaxeeyey qasrigii meel fooqaa baa la saaray isagoo markaa takbiiranaya muslimna caqiilood allahu akbar leh oo istikfaar yani ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo sallinayo malaa'igta ku sallinayo yani ducaysanay markaa kurkay ka gooyeen madaxiibaa soo dhacay xag ku soo dhacay shidhkiisiina way soo raaciyeen subxaan allah waxaa la tilmaamaa markaa nin la idhahdo bukayr ibnu camraan inuu dilay marka subxaan allah wallahu aclam ilahay baana og laakiin riwaayaddaasina way jirtay ninka ama bukayr ibnu camraan inuu dilay dabadeedna walaalayaal markuu ibnu ziyaadkaasi uu dilay muslim ibnu caqiil raximah ayaa wuxuu ku daray oo uu dilay sidoo kalena hani ibnu curwa ayuu dilay sidoo kale isna wuu dilay waanu salbiyey sidaasu marka uu gacan ku hayntii magaalada kuufa ninkii la odhan jiray cubaydillahi ibnu ziyaad uu ku qabsaday marka nin gacan adag buu ahaa dhaalimna ah oo gacantiisuna ay kulushay cidna naxaynin buu ahaa waxa soo socda ayaana ka daran oo ah dilka loo geysan doono sibtu rasuulillah wiilkii ay dhashay markaa faatima bintu maxamed oo ah marka xanuunkeedii arrin ay xata al'aan maanta oo kun iyo afar boqol oo sannadood ay ka soo wareegtay markaa dilkiisii ilaa iyo hadda ay dadka muslimiinta ay la nool yihiin intaasoo firqadood iyo fitan ana ay ka dhacday muslimiinta dhexdoodana ay ka dhacday waana asbaabta keentay walaalayaal inaynu faahfaahino oo aynu faahfaahintaas ama tafaasiisha sidaa u dhaadheer aynu galno sidaan belinu egaana wixii dhacay iyo ciddii ka dambaysay iyo wararka beenta ah ee hadiyo jaraale lagu dardarayada laftigeedana inaynu caddayno insha allahu tacaala xalqadda soo socota ayaynu ku bayaamin doonaa dilkaas mash'uumka ah ee la nacbaystay sidii uu u dhacay iyo wixii ka dambeeyey iyo guud ahaan waxaan kale wax ka tilmaami doonaa haddii ilaahay inoo qadaro weeye walaalayaal dowladdii markaa uu madaxda ka ahaa cabdillaahi ibnu zubayr oo aynu kusoo gebagabayn doona insha allahu tacaala silsiladan haddii ilaahay ka dhigo wixii khayr ah ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ayay ka yimaadeen wixii markaa shar ahna waa naftayda iyo shaytaan ayay ka yimaadeen ilaahay rasuulkiisuna beri bayay ka yihiin هذا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته